يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة qatla man qaala laa ilaaha ila allah shubadii saddex-iyo tobnaad baynu maraynay tii labiyo tobnaad baynu soo dhaafnay waayo lmushrikiina mushrikiinta waxaa u ahaaday shubhatun ukhraa shuba laba shubo kale oo ay ku tacalluqaan ay ku andacoodaan oo baatilka ay aaminsan yihiin ay xujo oga dhigtaan bay leeyihin wayaquuluun waxayna yidhaahdaan ama yaquuluuna waxay leeyihiin ina anabiya sala allahu calayh wasalam nabiga ilaahay ankara wuxuu ku inkiroo ku diiday calaa usaamata bnu zayd qatla man qaala laa ilaha ila allah towxiidka ciddu ku dhawaaqday in la dilo nabi waa kii ku inkiray waa garanaysaan usaamata bnu zayd kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah ida jaaءat yowma alqiyaama wa kadalika sidoo kale qowluhu baa lamida sal ly slam uu yidhi umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waxaa lay faray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay tawxiidka ku dhawaaqaan iyo wa axaadiidu ukhraa iyo axaadiid kale oo ku saabsan filkafi ka joogsiga ama ka reebtoonka laga reebtoonado can qaalahaa kelimada cidda ku dhawaaqda laa ilaaha ila allah yidhah in laga heo laga hadho halkaas lagu daayo warkooda shubahaadkaasay daliishadaan in nabigu u diiday usaamata bnu zayd qatla man qaala laa ilah illa muran murankuma jiro uu nabigu yihi sal l slam waxaa la ifaray inaan la dagaalamo dadkoo dhanba ilaa ay tawxiidka la yimaadaan oo islaamaanna muran kuma jiro axaadiis badan inay ku timid ruuxa muslimka dhiiggiisu inuu macsuumiyan loo dhowaan karinna muran ma laha laakiin qolyaha mushrikiinta maxay uga jeedaan halka asaga wa muraadu ha ulaa'i aljahala kuwan jaahiliinta waxba aan garanayni waxmagaratada ah. ujeedkooda waxaa weeye ana man qaalaha kelimada ciddii ku dhawaaqday la timaadaay laa yakfuru ma gaaloobahayo intaas ogadan leeyihin marba haddaan tawxiid ku dhawaaqno wax kastoonu samaynaba ku gaaloobi mayno dambiyadaa iskeenaysa hawsha ayada ah walaa yuqtalu ladilin mahayo walow facala haba sameeye maa facal wuxuu doon ha sameey marba hadduu tawxiidka ku dhawaaqahayo waxaabaa kaaga sidan haduu sakaadina ku daro arkaantina uu la imanayo shir kas kasta uu ku dhaco gaalnimo kasta uu dhex tiimbado lama taaban karo haddii kale waxaad jabiseen ood meel kaga dhacaysaan umuurta an waqaatila annaas xataa yaquulu waqad qulnaaha waa nidhi naga leexda wey idan usaamata bnu zaydna haddee waa loo diiday inuu taabto ruux tawxiidkaa la yimid annagu waa la nimid tawxiidkii baan ku dhawaaqayna weliba acmaal baana ku dar ee maxaad naga rabtaa nimankiinan wahaabiyada awey ah warku waa ku cadya mafhumukhaalafaha lagu daliishanhaya fa yuqaalu lihaulaai almushrikiina aljuhaal mushrikiinta jaahiliinta waxaa lagu odhan buri sheekhun kaga jawaabaynaa macluumun waxaa la og yahay cid kasta ay ka warqabtaa islaamka sheeganaysaa ana rasuula allahi rasuulka ilahi sal ly slam qaatala alyahuuda nabigu inuu yahuud la dagaalamay oo baaba'shay wakhaasatan reer bani qurayda ad garanaysaa markay qaswat alaxzaab khayaano iyo khadri sameeyeen oy muslimiintii ganta faruureen iyo fureen wixii lagu soo ad garanaysa good baa loo qoday waana laga shaqeey waa garanaysa bacdamaa uu xukumay sacad ibnu mucaad wa sabaahum nabigu waana qafaashay oo carruurtoodii haweenkoodii waa la qaaday wixii gaashaan qaad ahaana surkaa laga gooyey unuunkaa loo guduudiyey wa hum yaquuluuna ayagoo leh oo ku dhawaaqahaya ayuu nabigu laayay xaggana qafaashay laa ilaaha ila allah ilan waan la imanaya towxiidka asaga ah wa ana asxaaba rasuuli taa waa waa waxaa weeyaan waa jawaab jawaabta koobaad haddaad leedihiin kelimada ciddii ku dhawaaqday dhiiggiisa waa macsuum lama taaban karo waxaad ogtihiin yuhuuddu tawxiidkan way la yimaadaan oo laa ilaaha ila allah way leeyihiin shirki kale ay ku daraan waxaa kaloo ku daraan nabigu ay diidan yihiin oo jaxdu risaala ama cumuumkay diidan yihiin qayb ogol yihiin ayagaa dhowr qaybood eh idan kelimadu kuma filo in dhiiggaada waa uu macsuum ku noqdo yacanii istimraariyadaysan ku fillayn marka koobaadeed ku dhawaaqdaay waxaad noqon macsuumu dam oo dhiiggaadi waa xaran iyo maalkaadi iyo cirdigaadi laakiin hawlaa lagaaga baahan yahay ku dhawaaqday hore u dhaqaaqo weeye ku dar wixii kale lagaaga baahna daad ku dari weydo kaafir bilahi alcadiim baa ta ayib wa ana asxaaba rasuuli lahi jawaabtii labaad asxaabtii nabi maxamedna qaatalow waxay la dagaalameen bani xaniifata reer bani xaniifa la dagaalamay anaga soo maray wahum yashhaduuna ayagoo qiraya an laa ilaha illa allah wa ana maxamedan rasuulu llah wa yusalluuna tukanaya wayaddacuuna alislaama islaamkana sheeganaya iyagoo muslimiin baan ahayle oo tukanaya oo maxaanku nabiga qirsan oo tawxiidka la imanaya ayay masaa'il kale qayb raaceen qaybna zakay diideen qaybna inay bixiyaan bay diideen wixii oo dhan ba saxaabadu ma aysan kala qaadin kulligood maanicu zakaadki kii jaaxidka ahaa mutanabia kii rumeeyey ayib kulli saxaabadu intay dusha ka qabteen bay ka murtadiin bay ola dagaalameen kulligood biduuni tafriiq bakar iyo cumar iyo saxabada saasay ku halgameen khilaafadii cumar markii la gaadhay ayaa bacdu nnaas murtadiintii soo islaamtay ama dib usoo noqotay qaybo ka mida ah hantidoodii iyo dadka laga soo qabtay qaybo ka mida ah cumar wuu celi asagu bacdamaa abubakar iyo akaabir saxaaba madhabka ay ku dhamaadeen ku tageen fii khilaafati cumar asagu xooluu celiyey iyo addoommuu celiyey baa jiray ayib laakiin nimankaa in la jari oo dhiiggooda la daadin oy murtaduun xukunkood qaadanayaan markaa saxaabada iskumaysa khilaafin muranki yaraa dhex maray abubakar iyo cumar marka laga soo tago kadibna ijmac baa guntamay la kala qaadi maayo waxaa kutusaya inaan zakada hawlaheeda aan loo dhawaan karin ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum fasiqun sababu nuzuulka waa garanaysa nin baa la diray waliid ibn cuqba ibn abi mucayd una baan filayaa nabigu wuxuu ree nimankaas zaka ka soo qaad intay islaameen wafdi carbeed oo yimid oo islaamay oo nabigu u sheegay axkaamtii bay tageen xidhna xilligaa marka la gaadho nin saaci oo hantida kuu soo ururiya zakada soo ururiya noo soo dir sheekhu sida uu tilmaami doonaay idan markii uu warkii keenay wadaadkii uu yidhi nabi maxamed oo nimankii sakadiina waa diideen anna inay dilaan bay isku dayeen nabigu col buu dumay ma sakadii bay diideen haa adna maxay isku day inay ku dilaan col baa la diyaariyey colkii madiina korkeeda fadhiyo inuu baxa baxadoonhayo oo socda oo fardaha la celcelinhayo yaa qoyskii oo qayladhaana yimid nimanka haddaanan ilaahay badbaadin lahayn dhasha la dhigan lahaa maxay ku goeen inay zaka diideen bay ku goeen een saxaabigna ay isku dayan inay dilaan hawshu marka hawl fudud ma aha ayib hadaad moodu intaad tawxiid ku dhawaaqdo ood weyn ii gashato inaad in saa un ku ahan muslim oodan hawlo badan hawlo badanna aad dardari hawshu saa ma ah kelimadu nafyi ihbaat weeye sidadaba rabaa inaad la timaado waxna aad ka ilaaliso wixii aad la timaad haddaad iska ilaali lagu yidhi aad dardarto adna waa lagu dardari derder derder buu leeya adna waa lagu jiidhi adadna jiidhi diinta waa dii tabar lahayo taasna waa xujo labaad xujada labaad saxaabadu waxay la dagaalameen wey reer bani xaniifa maxay kula dagaalameen kaanuu yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa ana maxamadu rasulla wayusaluun wayaddacuuna alislaam horta meesha waa kuba jawaabta saddexaad wakadalika aladiina sidoo kale waxaa kula mida kuwii xaraqahum caliyu bnu abi aalib uu gubay binaar ku gubay nimankii saba'iyiinta ahaa ee cali gubayna ku dar kaanuu yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa anna maxamedun rasuululah laakiin cali bay waxay ka ictiqaadiyeen ma tactaqiduunahu fi fi alawliyaa fi sheekh cabdilqaadir wa fi caydaruus wa fi kada ayib nafsa shay sheekhu wuxuu uhi wa haaulaai aljahala jawaabsa afraad wa haaulaai aljahala kuwan juhalada buu ihi mushrikiinta xaggan iska andacoonhay afla dilaacsha muran dayn ma og tahay muqiruuna waxay qirsan yihiin ana man ankara albacta baciga ruuxii inkaga diidaaye kafar inuu gaaloobahay war markaad leedihiin ruuxii marba hadduu yidhahda ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu ullah ma gaaloobahayo lamana diihayo in qaala ma qaal wa facala maa facala ad leedihiin ruuxii baciga ka war wa ana allaha yabcau man fi lqubuur buu diiday waad gaal baad leedihiin waa kaafir billahi alcadiim waa la dilaya madaxa la taabanhayo madaxa la qaadahaya soo maha anna waa lagu qaaday madaxa ayb kaa wix madaxa loo qaadana wax ka daran baad gashay wa qutila waana la dili inuu gaaloobay la dili baad aaminsa walow qaala habay yidhahdaa laa ilaha illa allah waxay kaloo muqiruuna qirsan yihiin wa ana man jaxada shay-an shay ruuxi diidoo inkira min arkaan alislaam ka mid a shantii arkaan mid ka mid a kafar wa qutil walow qaalaha kelima tawxiid haba ku dhawaaqe fa kayfa sideeba laa sideebay laa tanfacu aysan u anfacaynin kelima tawxiidkii idaa jaxada farcan min alfuruuc wa tanfacuhu ida jaxada atawxiid aladi huwa aslu diin الrusuli wa ra'suhu waa xuja waxaa weeyaan mulzima meelaad oga dhaqaaqda ma laha wa ninkaadan mushrikee jaahilka ah ee leh farac ama camal min arkaan اlislaam ama masala min masaa'il اdiin اlislaami oo masale camaliya farciya ah ruuxii inkiray wuu gaaloobi kaالzakaati wالsawmi wاlxaj ayib ruuxii inkinkara wuu gaaloobatan waa la dilhayaa ayib oo markaa kelimatu tawxiid anfici mayso waxbana u tari mayso asagoo laa ilaaha illa allah ku haya oo tawxiidsanhaya oo yaasiinka isku akrinhaya oo qulwallaha dilaandilinhaya madax lala tagaya baa tiri maadaama uu farac ku gaaloobay oo inkiray ama diiday haddaba haddii farcii markuu inkiray kelimatu tawxiid a waxbu tari weyday sidee bay kelimatu tawxiid u anfacaysaa ku dhawaaqeed u anfacaya markuu diiday aslu tawxiidba waa xujo mulzima wey fakayfa laa tanfacuhu kelimatu tawxiid saysan u anfacaynin weeye idaa jaxada farcan ay camalan min alfuruuc min alacmaal wa tanfacuhu sidee bay u anfici waxaa ugu tari idaa jaxada atawxiid tawxiidka khaaliskaa markuu diido alladii tawxiidkaasu waa aslu diini rusul rususha diintoodiiba ahaaba iyo wa ra'su madaxoodii la yimaada iyo rusushu asalkii iyo aasaaskii iyo gundhigooda waa tawxiidka madaxa iyo baarka saarana waa tawxiid idan kii ninkii ku ciyaaray ee ilaahay khayrkii wax siiyey ee awoodu rabbi lahaa addoomihiisa u meeriyey ee mushriga ah fi lasmaa'i wasifaat wa fi tawxiid alcibaada wa fi tawxiid alrabbi warububiya intuba dhex fadhiya ee kharibnaa say kelimad u anfacaysa u difaacaysa oo dhiiggiisa u baajin maadaama ay baajin weydayba markuu farac min alfuruuc uu inkara ama diiday waa xujo meel aan laga maran lahayn wey walaakin hase yeesheebu sheekhu acdaa allah ilaahay colkiisu ma fahimu macna aaadii sheekhu mar labad wxu usoo laabtay axaadiitii saa kaga tegi maayo axaadiitii masay sheegeen baa macnahoodu mise macno kalea ku jira meesha walakin acdaa allah ma fahimu ma aysa fahmin dhugla-aan baa ku dhacday masladaa ka dulbooda dhasi baa ka fulay macna aaadii axaadiita macnahooda ma aysan fahmin faama xadiiu usaamata bnu zayd fainahu usaami qatala rajul nin buu dilay waxaynu ognahay wey ninkle usaama ibnu zayd nin buu dilay muslimiinta intuu kala gaabsho dagaal baan la galay kadibna markay dabada buu la gaaray nin dhalinyarana waa ahaa dhowr iyo toban jir ah isaga ansaari baa caydhsaday ninkii markay seeftii la dul tageen ay waranku ku hoobtay buu cabaado iyo wuxuu ihi laa ilaaha ila allah inii muslim ansaarigu waa iska istaagay usaama wuxuu beentii weeye waa ku gabanayaaye waa raaciyey mananki saako dhana jarhaya ragga jilciyey ee ragga kala gaabshayba hadda markuu seefta arkay yaa tawxiid ku baxsanhay fircoon baabkiisaba uga qilday alana waqad casayta buur qabl wa kunta min almufsidiin waa ka diiday falamaa ra-u ba'sana halkaasuu aaday usuul buu dabada la galay u saamay dhiigska banaysa ma ah cadaabkii baa qabtay oo ba'sigii ba arkay dunyawiga ahaa biaydi lmuslimiin yucadibhum llahu biydiikum wayuqsihim wayansurkum wey marka wuxuu ihi ninkan daahirkiisu waa maxay hadalkan uu ku dhawaaqay daahirkiisi iyo dhaqankiisi iyo alqaraa'in alxaaliya walmaqaali o dhan baa khilaafsan marka waa gaal isqaran haye yuusa baxsanin bu waa raaciyey waa xalaaleeyey ayib saasay ahayd jaajuuskii baa ka hadlayay balkaadi bisababi anahu danna anahu madacaa bisabab sabab buu ku dilay anahu danna wuxuu maleey u saamay madacaa inuusan sheeganin alslaama ilaa khawfan calaa damihi wa maalih sabab buu ku dilay sababku waa maxay huwa sababku waxaa weeye anahu dan wuxuu maleeyey usaamatu bnu zayd annahu kaafirku markii hose horaanka ahaa gaalka ahaa madacaa inuusan sheeganin alislaama tawxiidka iyo dhawaaqo ku dhawaaqi kelimada ilaa khawfan cabsi un mooyeen calaa dami dhiiggiisa u cabsaday wa maalihi ee daacad aysan ka ahayn ayb wاrajulu buu sheekhu ninkuna idaa adhara اlislaama islaamka hadduu muujiyo oo ku dhawaaqo wajaba alkafu canhu in laga istaagaa waajibahay horta waa laba kala baab ruuxu markuu tawxiidka la yimaado waa inaad ka istaagto xataa yutabayan ilaa la caddaysto minhu xaggiisa laga cadaysto oy banaankan muuqato u yimaado ma yukhaalifu dalika tawxiidku ku dhawaaqay wax khilaafsan tawxiidkiibu ruxuu ku dhawaaqay diintiibu soo galay tukaan yidhi maya tukan maayb oo maxaa jira ma tukanayan ugsiyadadu nin weyn baan amminka ma farfoorsan karo madaxaan qabanaynaa ah, leanna waxaan caddaysannay in ruuxa tawxiidku sheegtay beenti ay tahy sidaa darna wuxuu ihi man man taraka salaata faqad kafar faqad kafaru waxay caddayn bacda tarkihi qabla tarkihi muxuu ahaa intuusan ka tegin muxuu ahaa muslim buu ahaa bacdamaa uu ka tegay waa gaaloobay hawshu waa saas islaamku marka in iyo awdba waa leh waad soo geli hawsha lagugu taga adaad qabsan weyda waad ka bixi ma aha un meel xero la soo golan laga bixin hawshu ma aha albaab laga soo galna waa leeyahay mid laga baxana waa leeyahay waa la soo golaya dhub waa xidhan tahay hawshu ma ah laakin waddo weyn baa lagu soo galaa haywey baa lagu soo galaa islaamka meelo badan baad ka soo geli xataa ninka tawxiidka garan waayo oo sabana sabana aslamna yidhi baa li waa muslimiin lama taaban karo ayib qolii sujuud la daatay markii seeftu qabatay oo dagaalku bilaaday bay sujuudeen kulligood marka waay marka waxa dhan ku islaameen sujuuddaas maxaa yeelay sujuuddu waa khaas waa khaasiya ama khusuusiya min khasais calaamad gooni muslimiinta lagu yaqaano wey ayb marka wadooyin badan baa lagu soo galaa islaamka laakiin marka laga baxay waa cidhiidhi ruux majaahil buu ahaa maxaa ku kalifay maxaa keenay hawlo badan baa la firinaya hawlo badan baa la eegi marka ala taal waxa wey islaamku jid lagu soo galna waa ninkii la kari waayo wadduu kaga baxna waa leeyahay ayb <clears throat> marka islaamku ku dhawaaqay wax khilaafsan ay ka muuqato ruuxaa la taaban maayo wa anzala allahu tacaala fi dalik arrinkaa rabbi wuxuu ka soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa allihi rasuulka rumey idaa darabtum fii sabiili اllahi jidka ilahi hadaad ku safartaan fatabayanuu cadaysta kaasadaa la yidhi walaa taquluu liman alqaa ilaykum salama walaa taquluu liman alqaa ilaykum الsalaama lasta mu'minan waa garanaysaan nin muslima xoogo xayna adhi meel ku haystay bay bacdu saxaaba oo duulaana mareen markuu arkay muslimiintiiba ku farxay kaasuu u yimid oo salaamay assalaamu calaykum wuu salaamay Eh, salaam salaam ah. meesha annagu kumaan ogeyn waxaan gaala ka ahayn or gaal isqaranhay wey hala qabto xayntan ha laga kaxayso surka laga gooy arigan laga kaxaysa ilaahay ogaala ah ka warran hawshii nabigaa lagu dacwoy waxaa lii nimanki maanta halkaa maray nin muslimay soo taabteen madaxiisa qaadeen xayntiisna waa soo kaxaysteen ilahay baa ka hadlay fatabayanuu baa lay hawsha caddaysta walaa taquluu liman alqa ilaykum asalama aw asalaama lasta mu'minan asalam cim sabaaxan bay yaqaaneen carabma asalaam alaykum raxmatu ay yaqaaneen cim sabaaxan iyo bug sabaaxan bay yaqaaneen wax la garan waayo idan ninkii assalaamu calaykum waraxmat ullah idi waa nin muslim ah nabadgelyu idin siiye waa idin salaamay walaalkii idin soo ahalsaday wey idin soo dabraacay xaggeed u dilaysaan tabtaquuna carada alxayaati dunya baa la waa laga warramay ilaha la yihi saxaabada lagu yidhi kadalika kuntum min qabl hadda kahor maxaad ahaydeen gaalaad ahaydeen famana allahu calaykum fatabayanuu islaamku ma yaqaano muxaabaad iyo meel eexati ma laha ninka ugu weyn ee ugu fadl hadduu khaldama diintu waa qabanaysaa hadda ka hor baad mushrikiin eh ilahay baa idinku manaystay fadligan islaamnimade dadka madaxa ha qaadana firsadaa leeyay markoob ad ka firsada fatabayanu hawsha waa sida tabayun ay fatahabbatu sugaa waxa suga aada suganaysaan faalaayatu bulu sheikhu aayadda hadda aynu sheeg tadullu waxay tusaysaa calaa annahu yajibu alkafu ka joogsigu inuu waajib yahay canhu can اlmuslim iyo watahabutu sugnaanshaha hubsiinuhu inuu waajib yahay hubsiinuhu in wax la hubsado inuu waajib yahay ba aad tusa xaggana ruuxii kelimada ku dhawaaqay in laga joogsada ay waajib tahay faidaa tabayana markuu ka caddaado minhu min almuslimi ama min aladii qaala laa ilaha illa allah bacda dalika intaa kadib maabaa ka caddaaday yukhaalifu kasoo horjeeda oo khilaafsan alislaam qutila waa la say u tusaysaa waxay u tusaysaa fatabayan hubsada oo ka fiirsada hadduu muslim ku cadadana ka leexda wey hadduu ku dhawaaqayo beenbeen iyo ay ka ahayd inta basaas marin iyo marageed saarid ka ahaydna madaxa la taga wey tabayanku baa ku xidhan waxaan tabayunsannay markaanu baadhno hawshiisa xaaladiisu inuu muslim yahay waa la way ahal iyo iyo xigti iyo waanu caddaysannay munaafiq tuugois qaranhayo ummadda baaba'sho gaalo ku madaxa la taga isaguna idan tabayunkaaba saas ah ima ruuxu inuu noqdo muslim uu ku caddaado wa ima inuu ku beeqaamo fariiqun fi saciir labadan ba kala noqon wey liqawlihi tacaala baana aayaddu saa u caddaynaysaa buui macnuhu fatabayanuu walow kaana laa yuqtalu idaa qaalaha lam yakun litahabuti macnan aniga litabiiti ba ii qora mid un wey walow kaana yahay laa yuqtalu midaan la dilayn ku dhawaaqay kelimada marnaba haddaan la taabanayn idaa qaalaha markuu kelimada la yimaado lam yakun ooma ahaadeen litahabuti ama litabiiti hubsiinaha ama caddaysiga wa la macna macna ma lahaadi lama dhihin fatabayanuba marnaba ninkii ku dhawaaqayaan la taaban ninbu quraan ku tagnaan laha ha ka agbixina ruuxii tawxiidka ku dhawaaqa man qaalaha ha dilina lama taaban karo quraan ku daysan laakiin qur waa qayday wuxuu ku qayday atahabut watabayun hawsha hala cadaysto hal hubsado hubsina hal baa la weeye hal hubsado wey markaad hubsateen hadduu muslim yahayna haddii muslim xaq ulaaba kugu leehay hadduu gaal yahayna gaal waajibka kaga adanaaba kugu le warku waa saas wey wakadalika alxadiiث اlaakhar xadiidka usama horta la geeyey ayib usama waxaa laga rabay inuu ka hubsado oo u kaadiyo oo balfeeriyo mooradu ruuxuu soo galay maxaa daba yaal dibateedna inuu dhao maxaa daba yaal soo soco salaadii ina keen kaso mushrikiin iskaga soo dhaqaaq islaamkii la imow dooma anigu yeeli maayo oo salaad tukan maayo oo soon zaki maayo madaxa la taabanhayo shalay iska kaa daayiye waa yacda warkaad odhan madax qabo ayib hadduu walaalkaa fiican noqdaan haddee khayr wey maxaad ugu degdegi xadiidku waa marka usaame wuxuu gafay keliya fatabayanuu baa ka hoos baxday intaa yartaa waana saxaabi ijtihaaday ayib waana ku khadamay ijtihaadkiisa nabigu waa naqdiyay yakfi inta intaasaa ku filan wakadalika alxadiidu alaakharu xadiidka kalea kuu lamida iyo wa amhaaluhu wixii lamidana macnaahu ma dakarna xadiidka kale ah umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah iyo wixii lamid ah ee axaadiid ah macnaahu macnihiisu waxaa weeye ma dakarnaahu wixi aan soo sheegno ana man adhara tawxiida tawxiidka ninka muujiya cadaysta iyo wlislaama islaamnimada cadaysta wajaba alkafu canhu in laga joogso laga reebto anaa waajibaya ilaa an yutabayana ilaa la cadaysto minhu xaggiisa maa yuraaqidu dalika wax burinhaya buu jabinaya ilaa tawxiidkii islaamnimada uu sheeganayay ee ku andacooday ama uu la yimid wax diidan oo ka hor imanay aanu ku aragno waa ka joogsanayna hadaba idinka mushrikiinta maanta joogow tawxiidka waa ku dhawaaqdaan waa tukataan waxbaad ka gabagabasiisaan laakiin waxaa idinka cab wax shareecadii rabbigay iyo tawxiidkii baa khilaafsan oo baabi'inhaya madaxaa laydin taabanhaya u fiirsa halku meesha u socda biyo dhiciisu halku saas wey fatabayanu baanu gallay haddaan nahay wahaabiyo fatabayanu waa gallay waa ka fiirsanay warkiinan u yaan u shir tagnay waan xuuraanay waxaa caddaatay inaad dhex fadhidaan akbaru shirkin ushrika biاllahi fi اlcaalam shirku shirku rububiya ku jirtaanba shirku rububiya wاlkhaaliqiya iska badaa shirki almushrikiin ee weynaa ee asaguna tawxiid ulcibaad ahaa meel idin fayow idin caymata maba jiraanba laa dhaqan walaa tawxiid midna idin fayo maxaa ku badbaaday marka waa yahay maxaa ku wareysanaysa umurtu an uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaha illa allah soo socoto hawshaas alamtara soo dhaaf wey ah, libaaxii libaaxii intuu rag soo weeraray shoog cimil ku jiray markuu soo faradugleey bay sheekh ibel alamtara ku akri alamtara markuu cabaar waday libaaxi soo dhawaaday alamtara soo dhaaf buuri alamtara soo dhaaf ayb rabbi kaa qabtm alamtara celinaysa ayb inay qabatana waa laga yaaba laakin asbaab maada loo baahanya waxyaaba badan <laughs> alamtara soo dhaafahaya marka fataabbatu markaanu fiirinay wixiinu waa dhaafay wey wax kastaba dhaafay tabayun waa dhaafay marka waa laydinka shaqey wdaliilu alaa haada tabarlaan baan hayse waynu kala bixi lahay wdaliilu alaa haada daliilka tusahaya inay hawshu sidaa tahayo ruuxii markuu tawxiidka la yimaado oo kelimada ku dhawaaqo in laga joogsanhayo ilaa ay inooga muuqato wax buriyo oo baabi'iya wuxuu sheeganhaya wax baabi'iyo shirki iyo tawxiid la-aan iyo diindarraa waa la weyse qaataa weyse inaad qabtaa asal ah hadday neefu kaa timaad maxaan leedahay weysada waa burtay ah, waa weyse qaadateen mushrikiin zamaanina waa weyse qaadateen laakiin weysina waa jabtay wey maxay ku jabtay sheekh cabdiqaadir la custay jilani bay odhan jireen nimanka qaarkood markii wax yar dhaco waxaan xusuustaa markuu safar aado oo uu soo noqdo markuu baxayana jilani ba ku bixi jiray markuu soo noqdana jilani reer ku soo geli jiray habeenka inuu yimid waa la ogaan haya jilani ku dhawaaqiya la ogaanhaya hebel baa yimid hebel baa yimid waa la isu sheegi shaha loo doonanhaya sonkor magaalu ka yimid meelaha sonkorta loo doonanhaya shaha laga karsanhaya idan warkiinu waa cad yahay ilahay khayrkii inaad ictimaadaan oo dhan wax kastaba la aadan bal ilaahay saysan oga cabsanin bay awliyada oga cabsadaan oy culummada oga cabsadaan dayrabiga taqaana maha ku fiicnaa ee ummadda diinta baraya nimankii ku shaqaysan jiray balaayada ee jinka edejin jiray ee ruuxaanta soo dejin jiray nimankaas aada looga cabsadaa kutub la wadan jiray waa garanaysaan dayrabiga iyo saacatulkhabarka iyo shamsulmacaarifka iyo miisaan alburuujka iyo awfaaq lghazaliga iyo hawlo badan baa jira ayib idan waa weyse qaateen oo tawxiid ba la timaadeenba laakiin wax ka daran waxay mushrikiin galeen ka daran baad ku dhex jirtaan akufaarukum khayru min ulaa'ikum way am lakum bara'atun fi zubur wاdaliilu calى hada w ana rasuul اllahi qaala wuxuu yihi aqataltahu in laga istaago oon lagu degdegin waxa tusaya waxaa weye qowlu sal slam aqataltahu ma waxaad dishay ninkii aad dishay ee carbeed bacda ma qaala laa ilaha ila اllah kelima intuu ku dhawaaqo kadib miyaad dishay mise ka hor baad dishay kadib baa dila waa khaldantay wey wa qaal umirtu an uqaatila الnaasa xataa yaquluu laa ilaha ila اllah ayib huwa اladii cafwan waa hadalku hadal cusub bilaabanhaya wey wdaliilu calى hada ana rasul lah sal sl rasuulka ilaahay qaala wuxuu hi qataltahu bacda ma qaal daliilku waa maxay calى hada calى ana man qaala laa ilaha ila اllah wa ataa bima yunaaqidu dalika wey in la dilahay waxa u daliil ah ninkii kelimada ku dhawaaqay tawxiidka la yimaadaay haddana ku dhaca shirki iyo naaqid camali ama ictiqaadi ama qowli ah oo baabi'inaya tawxiidkiisi nin ku dhaca in la dilay waxa u daliil ah ana rasul lah sal ly slam qaala wuxuu yidhi aqataltahu bacda ma qaala laa ilaha illa allah wa qaal umirtu an uqaatila الnaas xataa yaquul huwa اladii waa midka qaala ka yidhi fi اlkhawaarij rasuulkii sidaa yidhi khawaarij muxuu ka yidhi aynamaa laqiitumuuhum meeshaad ka heshaan bahee faqtulhum jara la yidhi meydku aga laxa noqdo lain adragtuhum anuu haddaan soo gaar nabi maxameda la aqtulannahum qatla caad ree caad si loo baabiyo loo yaanu jari lahaw rag sida loo laay sida u daran baa looba cagtaa la marin lahaw ayib nimanka khawaarijna dee ummadda dadka u cibaado badan wey dadka u cibaada badan weeyaan laakiin waa cibaado aan waafaqsanayn sunnada waafaqsanayn sharciga nabiga sal l sl in badan oo ka mid a shayguna wuxuu baraka ku leeyahy magac ku leeyahay inuu waafaqo ariiqi nabi mxad sl l slam maca kawnihim min aktar الnaasi cibaadatan wa tahliila wa tasbiixan maca kawnihim ahaashahooda laga qalay ahaayeen min aktar الnaasi dadka kuwa u badan cibaadatan xagga alla caabuda wa tahliilna tawxiidsiga laa ilaha illa اllah wa tasbixan subxaanalaysiga idan haddii kelimadu cid kastoo la yimaada ay difaacaysoon laga agmari karin khawaarij maxay u difaaci oo kaa cibaada badnaa oo kaa soom badnaa oo kaa salaad badnaa sibir iyo goroflagad bay noqotay meesha say ugu sujuudhayeen jirkoodoo dhan baa isbedelay niman zuhaad abay ah ahaayeen geesinimada ma dhaqaaqaan leanna wuxuu aaminsan u caro inuu gaaloobahayo kaafir billahi alcadiim naarna ah, la xaadirin xaadir hebel hebel hebel gal la dhihi marka kaa dhaqaaqi maayo inaad madaxiisa la tagta mooy ama kula tegi waad la tegi dhaqaaqi maayo nimanka noocaas nabi wuxuu ihi waa meeshaad ku aragtaan hala taabto aynamaa laqiitum fi lxilli waalxaram xataa kacdo lagu dayn maayo faqtuluuhum warku waa dhan yahay kelimada marka waa cibaadadii iyo salaadii iyo soonkii iyo hawlahay wadeen awe dembi kaley galeen wey hawlo kale ku jiraan ayib marka nin leh xasaana diblomaasiya oo fawqa alqanuun ama ah jiraan nin fawqa shariica ama ah jiraa sheekh waa diblomaasi in laga xayoobiyo m laba ta waa lagaa xayoobiye waxaa kaa xayoobiyey naaqidka ku dhacday baa kaa xayoobiyey mar ba haddaad dhex fadhiisatay xasaano diblomaasiya ba lama taaban karo waa inaa maxkamad soo xukunto wax ka horaa nabi maxamed baa ka tegey ninkii gala waa ku jira soddon lix bu dhex laga shaqayn xataa ana asaxaabata yaxquruuna ilaa saxaabadu ay xaqirhayeen oo ay quursan jireen anfusahum naftooda quursan jireen inda cinda alkhawaarij markii khawaarijtu qaabka u cibaadaysan iyo say qur-aanka u akhriya tahajudkooda iyo nimanka cibaadada ka muuqata ay arkaan saxaabadu waa naftooda xaqiri jireen wa maca dalika waxay ogaayeen inay tahay cibaada baila calaa hayri manhaji arasuul wa hum khawaarij tacalamuu lcilma cilmiga waxay ka barteen min asaxaaba falam tanfachum laa ilaha illa allah meel geewey walaa karat lcibaada ma anficin cibaadada banayn waxba ma tarin walaa dacaau lislaam islaamka sheegeeshihiisna waxba uma tarin lamaa dahara minhu markay ka muuqato banaanka uga soo bodo ka soo ifbaxday mukhaalafatu shariica shariicada khilaafkeeda mar baad shariicada khilaaftay adoo tawxiid ka daldalaya madaxa lagula tagahaya iska ilaalo weeye diintu waa qayb badan tahay qayb kasta xaqieda leedahay wa ma dakarnaahu min qitaali اlyahuudi sidoo kale waxaa lamid waxaynu sheegnayo yahuuddii in nabiga la dagaalamay ah iyo wa qitaali saxaaba bani xaniifa intuba ayagu way tawxiidsanayeen laa ilaaha illa bay lahaayeen naaqid bay ku dhaceen madaxa la taabanhaya wakadalika waxaa kula mida sidoo kale araada nabi nabigu wuxuu doonay sal l slam an yaqzuwa inuu weeraro ku duulo bani lmustaliq reer bani lmustaliq inuu nabiga ku duulo damcay lamaa goorti akhbarahu rajul inuu u sheegay annahum ayagu manacu zakata zakada inay diideen xataa anzla allahu tacaala fiihim ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanuu ninkan la diray iyo qoyskaasa xoogo wax ka dhexeeyey eeqo iyo utun hore baa cuqdad baa ka dhexaysa jaahiligii su usii soco usii soco markuu reerka ku dhawaaday yo xoogow shaydaan wax u sawiray muxuu nimankii aad intaasoo sana dagaalama jirtay intaa hebel hebel waa ka qabtaan adiga tolkaaba oo maanta meel cirsalaa kaa helay adoon ciidan kula soconin amay ku dilaan shaydaankaa warkii si wada way ku dilhayaanbu naftay kaa goynayaan carruba kaase meeshaas ku tag bacdu riwaayad waxay tilmaamayaan markay maqleen rasuulka ilahay baa rasuulu rasuulka ilahay soo diray baa soo socda idinku soo dhow ila masaafada waa yaqaanaa xilliga ruuxu soo baxo iyo xilliga lagu soo aadan yahay bay ka soo horbaxyayeen iyagoo soo dhaweyn damaashaada haya bay ka yimaadeen shaydan marka wuxuu maxaan sheego kuwaa soo socda maanta meeshaad gelayd baa rabaa dib uu carar madiinu tegey wuxuu nabi maxamed ou niman aw zakadii nimanka lagu dareeray reer banu mustal banu mustalq ahaa <laughs> ma nimanka isku dayay inay dilaan zakadina diiday saasay sameeyeen khaana allaha wa rasuulah nabigu ciidan buu diyaariyey isagoo jeish in la geliy la doonhayo laga adeego oo farduhu falanjeena dhex boodaan qoobka lagu qaado iyo suulka lagu maroojiyo bay nimankii oo niman yaho maxaa dhacay duwado waaweyn oo cuqalaa nabi maxamed ballan bixin balana kama baxo waa la yaqaana rasuul ilahi wey dhib baa jiray xaggee dhib ka jira waa la isxogsaday waa la istoyday waa la waa la yidhi jira ama aayad quraan soo degtoon laga warramay ama munaafiqiin inugu jiraan amaan barkin daacad ahayn oo qalbiga wax kaga jiraa buba nabiga u ergeyn duqay soo rac nabiga loo yimi xoolihina qayb la soo kaxeeyey waxaa nabi waxaanu ku ballan inaad xilligaa xilligaa noo timaado ciidan noo soo dirtay nin sikada naga qaada saan usugan usuganay baanu weynay markaanu weynay haddii xoole ma soo wada kaxayn karre inti aan soo kaxayn karin waa ka tolkaanana nabad baan ka wadnaa muslimiin wey waa tukadaan waa soomaan macalimiin baan u baahannaay haddii xoolena waata qaybt dambana haddaanu soo kaxayna ama ciidan ugu dar ma saasba ma idinka isku dayay inaad rasuulkayga dishaan oo sakadada diidaba hadda oo nimanka qabta nabiga maya idan hawsh baa caddaatay ilahay baa ka warramay subxana wa tacaala suurat alxujuraat baa lagaga warramay idan nimanka maxay ku yaadheen reer banu mustaqim maxay ku jabi gaadheen way tukanhayeen way soomahayeen way salaadahayeen tawxiidkay ku dhawaaqahayeen zakay diideen oo waliba saaciga nabigu soo diray bay zaka u diideen ayadooy dhici karto in ay iyagu intay zakada iska qaadaan tolkooda ay isu qaybeen dhici karto maadaama nabiga u ballan qaadeen inay soo dhiiban nabigu ciidan soo diray diidadda ay diideen bay ku galoobayaan falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxaqimuuka wey ayib nabi maxamed khiyaarkiisii bay diideen maa kaana lahum alkhiyara min amrihim idan nimankaa maxay ku gaareen xata anzl allahu ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun faasiq hadduu idin yimaado binaba in war iyo idinkeena dareen leh fatabayanuu wa fii qira'a sabciya fatahabatuu mise cashra mutawaatira ka mida ayib fatahabatuu hubsada caddaystaa ha degdegine tacajulki iyo tasaruca iska ilaaliya ayib saxaabigu qaطcan waa taaba min dalik leanna sababu nuzuulku suurada ay aayaddu ku soo degtay qaabka iyo cidday ku soo degtay waa qaطciyat اdukhuul fi اlaaya fi الnas lakinahu taaba min bacdi dalik wa kana arajulu ninku wuxuu ahaa buri sheekhu kaadiban calayhim calaa bani lmustaliq been buu ka sheegay oo waxaysan samaynin buu markuu cabsaday shaydaan wax ku akhriyey buu ka sheegay wa kullu hada bu sheekhu intaasoo adilo ah yadulu calى ana muraada الnabiyi fi اlaxaadiiث alati ixtajuu biha ma dakarnaahu intaasoo aayadood iyo intaasoo axaadiisoon tilmaanay inaanan tilmaami karinba kulligood waxay caddayn bui ana muraad الnabiy nabi maxamed ujeedadiisu fi laxaadiisi oo uga jeedaayay allatii axaadiidaasoo ixtajuu ay ku andacodeen biha ayada maa dakarnaha uni waxaan soo sheeg waa maxay ruuxii tawxiidka ku dhawaaqa waa in la daayo la amni geliyo laakiin intee lag baynu daynaynaa intuu toosan yahay fama lakum fastaqiimuu lahum intay toosan yihiin hadday leexdaan waa lala leexanaya iyaguna hadday leexdaan oy tawxiidkii iyo ka been sheegaan diintiina meel kaga dhacaan kaasoo naaqid kufri a ah noqon kara waxaa leeyagan waa laga shaqaynaya walahum shubhatun ukhra tan iska dhibiirta shubada ayada walahum shubhatun ukhraa shuba labaad bay leeyihiin tii afariyo tobnaad wey wa huwa maa dakara nabigu wuxuu sheegay sal ly slam ana annaasa xadiidu shafaacati alcudma xadiidu shafaaca xadidkii dheeraa ku saabsanaa fii fasli qada xadiidkii wey wama dakara nabiyu ana annaasa ywma alqiyaama waa miduu nabigu sheegay dadku maalinka qiyaamo yastakiisuuna inay gargaarsan doonaan oo miciin bidi doonaan biaadama aadam nabiyulahi aadam bay aadi doonaan dayib aadam wuxuu odhan anuu ilaahay maanta lama hadli karo cadho wuxuu cadhooday weliga uusan cadhonin ruuxii ka agbaxaana maligii baa galay maxaa yeeley ilaahayna amarkii wuxuu iga iga nahiyey baa ku dhacay oo geed baan cunay iga leex u taga halkaas nuux aada fa inahu awalu rasuulin ursila fi lard nabi aadan baa sheegahaya oo hawsha bixinaya awalu rasuulin ursila fi aabihii wiilkiisi asagaa hawsha tilmaamay nuux baa loo imanhaya ayib nuuxaasna wuxuu odhanayaa anuu uma dhaqaaqi karo hawshan hawlaan geli kara ma aha maanta wuxuu cadhooday carruus weliga cadhoon ayib wuxuusan rabbi ii fasaxina waa idan wax yaroo markaad dusha ka fadhiisa aan dembiba ahaynba iska lacib sagiira waa iska caadi hawlaha inagu dhahna ah bay ambiyadu leeyihin ninkii rabbi maanta hawshaas asagoo dembigaas soo galay u dhowaadaayey madaxa la jebinhaya uma biibraahim ibraahim baa kadibna loo tegi ibraahimna wuxuu dhihi anugu ilaahay dartii baan beeno u sheegay u dhawaan maayo mar baan yidhi xaaskayga waa walaashay anoo nin boqoroo jabbaar ah oo haweenka kufsan jiray gabadha casna dhici jiray ama quruxsan dhici jiray dayib sidii laga sheegay wadaadihii wadaadaha qaarkood nimankii dadka baadhan jiray qayba ka mid a ah waxay dhahdeen annaga iyo dumar bay dhe dhabankaa naga dhexeeya shahna dhadhankaa naga dhexeeya shah buu ihi dhadhankaa naga dhexey waa inuu macaan yahay uun dumarna dhabanka inay quruxsan tabaa i xukunta buu ciddii doon noqoto meesha wuxuu ka saaraya wuxuu la odhan kana ree hebela kana inan gumeeda kana eh, maxaan ku dhahday nasab dhiman ah waxyaabihii buu leeyay hawl itaa labaanu maaha marba hadday quruxsan tahay taan rabay wey dayib taada dambe way fiican tahayo inuu baabi'iyo caadada jaahiliga shirkiga gaalnimadaa inuu baabi'iyo waa fiican tahay laakiin hawlahan wax kastaba soo daaya ah musiibaa ku jirta ayib almuhim boqorkaasuu marka wuxuu ku yihi waa walaashay w ku baxsatay saara saasay ku baxsatay marna waa markuu doonay un asnaanta soo jajabiyo aroorti intii la bayriqay banaanka loo baxaayo ua fa qaala innii saqiim anu ma bixi karaba iska taga markay yaaceen buu faas ka soo shaqeeyey suuratu ambiya baa lagaga warramayay suurat alxajba ayib idan taas iyo muxuu ahaa inii saqiim tii saddexaad maxay ahayd faal e, kabiiruhum ayib bal facalu kabiiruhum iyo intaasba asagaa sameeyey marka wuxuu ihi gudin gudintii jidibkii ama faaskii ayuu sanamkii u weynaa usuray suray inta kaleu laaya baaba'ashay ibir ka dhigay kii weynaabuu soo reebay riwaaya waxay lein madaxuu fujiyey ama gacan buu gooyey almuhim ki weynaabuu dii wuxuu asnaamta waxaa laaya ka weyn baa ku xanaaqi saaka anu ma taabanin buuri <laughs> idan wuxuu ku baabi'iyo fasaluuhum in kaanuu yantiquun buuri ah, bal weydiiyo o inay hadlahayaan yaa idin laaya dhaha ka ka hadliya ayagu soo ilahya ma ahayn a ah. weydiiya wax jaray ayib ama asaga la hadla weyne meesha soo tagan dhaha taagahayo idan intaasoo dhan ba marka la fiiriyo noqon lahaydba marka la fiiriyo daahirku waa shay rabbi lagu dhawaado ruuxa muslimka cirdigiisii iyo naftiisii iyo maalkiisii in lagu difaacaya been waa banaan bal inay waajibta laga yaaba ayib taloo kale shirki ku baabi'inhaya inii saqiim waa masale la cawili karo waan jiranahay waxaan ka jiranahay dunuubtaydi dunuubtaydaan la jiranahay sheekh culays baan qaali la ah baan ahay sideedaa maan daciif iska ahay saqiim bimacnaa daciif min min adunuub waa macno saxiix xataa hadday aysan tacriidkaa usan suurtogelaynin waxaan leenahay markaasoo kale in asnaam la baabiyo in beentaa loo sheego inay banaanaato laga yaaba maadaama ay banaanaato in been loo sheego islaax bayna rajulin wa mraa islaax bayna shaksayn min almuslimiin waa been bannaan tahay fi ljihaad alxarbu khudca beentu waa bannaan tahay idan asnaam in dhulka la dhigay say bannaan been ku banaanaan weyde iska taalla wax iska cad idan laakiin maadaamu nabi yahay rasuul abulambiyaa oo abu tawxiid uu yahay intaa yarta ah buu maanta madaxa lagu jabiya ayib nabi maxamed xabad timir habeen goosh isagoo seexanaya ferihiisa yay qabatay furaashkii uu ku seexanayay wuu qaada afkuu geliyay habeenkuu seexan waay si u u galgalanhayay waagu u baryay nabi maxamed waxay tii nabi xali maada seexan maxaa ku helay timir aan ka qaaday gogasha korkeeda oon afka geliyey baa markay dibnaheeda dhaaftay baan ka baqay buu xusuustay amay tahay timirta sadaqadee taalay guriga dodiisa habeenko dhan ma seexan waa xadiid xasanoo sugan wey idan ambiyadu iyo rusushu dad ilaahay doortay weeye wax yar u aadan moodaynin dembiba oon kula badnayn oo iska ah caadi iska ah, ama caadiyos waxaa tiradaba iska ah, ayaa ambiyadu la-a musiibe iyo balaayo ay ku naargalhayaan wa maca nabiga isagoo loo ballanqaaday ambiyo dhan loo ballanqaaday in ilaahay janno geynayo oo la wabo oon shiki adaad ka shikana kaafir baaba taayba wmaca dalika afalaa akunu cabdan shakuuran ayib wax marka adigu dembi aan dembi kula ahayn baa ambiyada kabiira min alkaba'ir aduu nabi kasta markuu hawsha iska leexiyo xil culus weeye uma bimuusa muuse wuxuu dhiga leexiya maxaa yeele nin qibti ah yaan madaxa taabta asoon la ii fasixin ayib uma biciisa ciisena wuxuu dhihi maanu dembi ma gelin waxbaan garan mahay laakin waxaan ka baqahaya mushrikiinta iyo gaalada aniga hooyaday ilaah naga dhigtay rabbi caadhada u qabaa inuu iga leeiy ambiyadu markay iska soo leeiyaan nabi maxamed ba sal ly slam hawsha qaadanaya usha asagaa la wareegahay fa kulluhum dhammaantood yactadiru waa cudur daaran xataa yantahuu dadku ilahay kusoo intooda ilaa rasul lah sal slam idan maxaa laga codsanhayaa muslimiinta ee ambiyadaas waxaa laga codsan in ilaahay baryaan oo ilaahay ka baryaan in ummadda la kala xukumo bes nin kasta meeshuu camalkiisu geey la geeyo wax kale ma aha ilaahay la hadla naga shafeec in xisaabtu bilaabato hawsha la furo qoraxda baa la soo dhoweeyey waa la jabay marka in feelka la furo miisaanku bilowdo oo nin kasta wuxuu shaqaysay la siiyo intaasaa laga codsanaya faslu qada bas wey qaalu waxay waa garanaysaa dani maxamed hawshiisa baabkiis waa cad yahay ilahay buu baryahayaa waa sujuudahayaa marka kor u toos irfac ra'saka washfac tushafac marka ambiyadu iyo xataa aadam alwaluun walaakhiruun hoosteeda iman doonaan liwa lxamd baa layaha marka warku waa iska cadyahay shafaacat اlcudma maqaamka maxamuudka wakaasa qaaluu waxay dhaheen nimankii ahaa mushrikiin ee istiqaatadaas banka yowma qiyaama ka dhacday ku dheganaa waa musiibo ayib fa hada yadulu bay dhaheen istiqaatadan la aaday ay basharku iyo bini aadamku aadeen ambiyada wuxuu tusaya calaa ana alistiqaatata bigayr illah ilahay hayrkii in gargaar laga dalbaayey laysat shirkan inaysan gaalnimo ahayn awalu man qaala hada wa taqiiduna subki wey ninka u horreeyey fitnada ushubadan sheegay wuxuu asagu ahaa kolle intaan xusuusta waxaa dhici karta mid maaliki oo qarnigaas toddobaad ahay asaguna inuu hawshan sameeyey kadibna fi kitaabi shifaa siqaam fi ziyaarati khayr alanaam kitaabkaasu ku lehay subki qabuuriintu marka ninka u horreeyey ee shubahaadka u waxeeyey u dhadhoobay waa asaga asagaa un bay ka xul qaataan oo daba taagan yihiin oo mujtahid mutlaqa laga dhigaa oo la bombooniyaa ayib ayb ilaa ay dheheen isagu waa mujtahid mulaqa nawowina waa mujtahid lfatwa mujtahid tarjiix haweenkaa u fatwoodo aaraada shaafici iyo fasiro awoodda ma laha nawowi baa ka aqoon badnaa cinda culama muslimiin iskuma dhoweyn xerow buu noqonaya marka nawowi loo fariisoufki laakiin maadaama shubahaad uu usoo xogxogay xaggana uu yahay ashcari jaldi ah jahmi ah uu yahay waa madaxan saarayna nawowi laakiin ida badanoo ahlu khayr u ahaa wuxuu ku qaldamayna calaa ijtihaadin baa uu khaldamay hawlahaana iskuma dayinba shirkina wuu necba la dagaalami jiray geedihii iyo ceeshii loo diiqi jiray dimishqa ku yaalla asagoo habaarahaya oo la ilaah weli baabi'iya ama dawlad cagta marse alla soo saar buu geeriyooday ibnu marka ku cabaaday markuu soo baxay waa mi ducadiina waa laga aqbalay ayb almuhim ninkaasaa bilaabay nabhani kitaabkiisa muxuu ahaa shawaahid اlxaqi fi istiqaadati sayid اlkhalqi iyo ibnu jirjiis kitaabkiis misbax ulam nimankaasa soo uroriyey eeg hadda in cabdiwahabsi rabbi ugu sakriyo shubadaha in la kala shubada ma ahabad maxaa shubadaal war ma annagaa kuu nin kula jooga wuxuu awood inaad adoo xabad kugu socto war hebel iga waan kaaga ilaahay keliga wuxuu awoodo haddaad weydiisato xayan aw mayitan aw haa'iban aw xaadiran aad weydiisato waa shirki waana kufri ah, acdama wey laakiin addoonku wuxuu awoodo oo uu qaban karo inaad weydiisatahay wax dhiban ma laha lamana diidin meytiyaan laisku qasin marka waxaanay diidanayn baa la in daliil lagaaga dhigo horta waxaa tiraa ma kuu diida anugu istiqaadadan ogolahay baa jirta midaan midna waa diidanahay miduu rabbi ogolyahay ilaahayna ogolyahay waa ogolahay ayib tuu rabi diidayna waa shirki gaalnimo wey tii rabi diidaa ku jirta ayib wاljawaab an naquula subxaana man tabaca calىa quluubi acdaa'ihim waxaa hufan oo ceeb ka hufan man tabaca allaha daboolay ee khatimay calaa quluubi acdaa'ihi buuri ma og tahay markuu ruuxu yahay usan xaq ku taagnayn meel aan daliil lahayn buu daliil ka xogxogi nafta meel bannaan bu fadhiisan kadibna waad ku diri madax maad ka fashaaqi asagaaba isdiliba ayib wuui fa ina alistiaaa sheekhu wuxuui istiqaasadu gargaar dalabku bilmakhluuqi la kaalmaysto fii maa shaygii yaqdiru calay u awoodo laa nunkiruhab ku yidhi sheekhu ruuxa makhluuqa wuxuu awood haddaad weydiisano ama aan gargaar ka dalabno wax dhiba ma laha rabbina mid annaguna maana diidan buuri ee markii geel loo hosogoray u hasaa buu dhihi markaan ku dhaho waxaan waa shirki meel meel kale ku boodan waxaan kaala hadlay ka hadal maxay wareegaysan war waxaan kugu haystay ean kugu tagfiirinayay ka hadal wareega cadaysa ah jooji kama qaala allahu tacaala في qisati موسى faاstakaaahu waxaa gargaar weydiisa nabi muuse alladii min shiicati ninka isku jeelka ahaayeen adee reer banu israiil ahaa cala aladii kiibuuna ka gargaar dalbay min caduwihi ee qabdiga ahaa nabi muuse iga dhece bu qoryaha igu xambaara nafti ken dila iga qabo ayib war ninka ka leexo qoryahan ka dhig bur maxaad ka rabtaa war waxba sheegi maysa adigaan kugu darayo adna istiqaadada noocan oo kale ah wax dhiba ma laha leannu nabi muuse kaana qawiyan wa amiinan ninkii ay qaraabada ahaayeen reer banu israil bay iga dhici ninka waa i dulmahaya waxaanan qaadi karin bu isaaraya addoonnada waa iska ogolaaba in la rarto waa iska ogolaa laakiin waxaanan qaadi karin bu isaarahaya ayib war ka daayo ka dhiniyo muranki wuxuu yhi adaan kurarhayaaba adaabaan kurarhayaa ayib idan istiaada ma kama yastaiiu alinsaanu insaanku su wediisto u gargaar weydiisto ama u micinsado biasxaabihi fi lxarb saaxiibadii dagaalka marka la marhayo adoo safka ku jira ayaa burseen ku qabanaysa yool baa ku qaban nin baad dhihi wata bari duleel ama bari jeex waa laga erid waa afufahaya ma istiaaa bikayr oo shirki ah may waa jihaad ajri baa qori maqluub inaad maqluub ufikirto sharka gidigidis u gashata waa musiibo wey waa saas aw ayrihi ama ayr اxarbi waxaan dagaalba ka ahayn fii ashyaa baad ka kama dalbatay ama ka gargaar dalabtay ruuxa yaqdiru calayhi اlmakhluuq ruuxa makhluuq uu awoodo wa naxnu annagu haddaanay wahaabiyo ankarnaa waxaanu diidnay oon gaalnimo u haysana istigaaثaة اlcibaada alatii yafcaluunaha cinda qubuur اlأwliyaa istigaao cibaado ah oo ti ah oo ilaahay khaas la yahay oo addoommo loo meeriyay baan ku haysanaa wadaadiisjoojiya waxaan inkiray istiaa cibaada istiaaada gargaar weydiisiga iyo kaalma dalabka cibaadada ah allatii midaasoo yafcaluunaha ay ku sameeyaan cinda qubuur lwliyaai awliyada agtooda inti qabarta loo diqo oo shar alla waxeeyaalhiisha cabdiqaadirow haddi maxad ragka ka sugi aw hebelow awgay hebelow xaynta markay fakato maqasho annagoo yar baan garan nala dambaajin jira maqal baa fakan ari yarood la joogtay baa iska yaaci ayib idan markaas nin kasta carruurta yarka yaacahaya ee wada socday maqasha la joogay ee waxruba ka fakadeen nin kasta awowgiibu aadi ninka asagu marka xagga aabbihii aan lahayn fiqi la cuskado xagga hooyadiiba ka baarhaya xagga hooyadoodu ka waayo wixii la sheeg sheegi jir iskaga dhagahaya asagoo mid unba la soo booda min fiqi la soo boodo mid abooto la soo boodo mid ayey la soo boodo waa xusuustaa sheekh idan waxaa lagugu ababin ilmahoo yarba waxa lagu ababin shirki uu ku indhaqaaday midda noocaasa waata ku keentay culamaau dacwa annajdiya sheekh maxamed abdiwahaab iyo ardaydiis waxay ku keentay dadkii xilligooda jooga waxay dhaheen maxay yihiin ma muslimiin weerga cadayso joojiye xaqiiqa waa loo dadka xilligan joogay dheheen ee ka ab ka ab uun shirkan kusoo jiray ee ilmuhu markay waxalow ka fakadaan ilahay khayrkii baryahaya iska baddaas on qaan qaangaarhba la gaarinoo biyo xab ayuu ilahay khayrkii baryahaya dadka noocan ee boqolaalan sana waxaan kusoo jiray ma muslimiinba mase waa gaala waa masala khilaafiya cawisa bayna culamaai dacwa annajdiya bal waxay idhahdeen gaalo weeye weligoodba maysan islaamin weligoodba tawxiid saxiixa lamaysan imanin laa ilaaha ila اllah moxamedun rasuulullahi markay yidhaahdaan iyo salaadaha waxaa garab socday shirki fi tawxiid اrububiya shirki fi tawxiid اlcibaada shirki fi tawxid اlasmaa shirki fi kuli shay meelu caymayta ma hayno idan weligoodba yowma min adahri lamaysan imanin tawxiid khaalisa idankoon ma islaamin waa yahay man qaala laa ilaha ila اllah wakafara bima yucbadu min duuni soomaya warku ha lam yakfuruu bima yucbadu min dun illahi yowman ma idan waa kufaar asliyin ah, culama ku tagtay oo adna waxay bulshada maanta islaamka sheegatay addunyada joogtahay xaggana shirkiga dhex dabaalanaysa waa murtaduun maanta islaam hayaan galabtana way gaaloobhayaan maanta tawxiid khaalis la iman wuu tukan galabtana qubuurtii buu aadi ilahay khayrkiiba baryi shee cabdiqaadir casarkii baa na so tuka wa iso qabnay naga soo gaadh saacaddaasuu haddana ridoobay haddana wuu soo islaami yusbixu mu'minan wa yumsi kaafiran wa yumsi kaafiran wa yusbixu mu'minan weligiiba waa waa uun garaangar wareegaysay dheh murtad culamaau dacwa najdiya kama hayo xilligooda dadki joogay ee mushrikiinta u badnaa ee hawlahan ku jiray nin yidhi waa muslimiin saxiixa oo muwaxidiina ma hayno mise waa murtaduun labadaa qowl bay leeyihiin qowl saddexaad anu mh inaa la soo raadiyo labadaa qowl meeshaad ka gelaysaan idinka soomaaliyeed qaybtiina mushrikiinta ahayd baan ka hadlayaa idinkana soo baadha qeylka idinku baadha idinka idin taalla <clears throat> waaya alatii yafcaluuna cinda qubuuri اlawliyaa aw fii haybatihim ama markay maqnaanshahooda awliyada dhimatay ma ahee sayid maqan adoo iska maqanoo jira meel hebla ayaa xoogu qabsan waad soo dhawaaqi fii haybati aw yafcaluunaha cinda qubuur اlawliyaa aw fii haybati maqnaanshooda markay maqan yihiin awliya ama kuwan mustakiifiinta ay maqan yihiin fi lashyaai ashyaa laga gargaar dalbo oo la weydiisto allatii ashyaadaasu laa yaqdiru calayha ila اllah ayib yaa ku badbaadin kara ilahay keligii subxaana wa tacaala adoo badweyn marahaya oo badda kula caariday oo doontii ay kula gasho ood nafta kugu yaa sh cabdiqaadir addunolia kula joogo oo doonta kula saaran yahay inuu dabaal yaqaana garbi wara garta wey laakiin shee cabdiqaadir waa dhintay waa maqan yahay wax bani aadan oo kaa agdhowna ma jiro cid maanta wax kuu tari laa nebiyan walaa malakan mursalan ila allah ilahan baa ka jira ilahay xaqu rabbi lahaa u tirisaa addoon kaafir billahi alcadam mushrik war kugu haysana hawlahaas weeye ayib kuguma haysana wuxuu rax kari karo war hebel way caawi ibarigantaal xoogow icaawi war la garta wey waxaan qaban karo oon ama aan diida ama aan kugu caawiye laakiin hawluu rabbi lahaa baad u tirisa ilahay hayrkii kadibna waa warkaadu banaanku yaallaawe sheekhu marka wuxuu yihi intan marka waa iska mihaale alatii yafcaluuna cinda qubuur اlawliyaa istikaadatu اlamwaat iyo istikaatu اlghaa'ibiin buu sheekhu mihaal usoo qaaday laakiin xataa istikaatu اlxaadir fi ma laa yaqdir calayhi ila اllah waa nafsa shay iska ogow waa hadal kharaja makraj alhaalib ha u qaadana sheku inu ninka xaadirka xataa waa la weydiisan karaa wuxuu ilaahay mooyeen cid kale aysan awoodin ba asaga la weydiisan ma aha idan addoon kasta ama kula joog ama ha kaa maqnado ama ha mootanaadee rabbi wuxuu keligii awooda haddaad cid kale weydiisataay waa istikaaha bihayr illah waana kufr akbar iska ilaali idaa habata dalika kaasi markuu sugnaaday faistigaaathm biاlanbiyaai ywma alqiyaama muslimiintu iyo basharka bini aadamka o dhanba maalinka qiyaamo istiqaadadii ambiyada istiqaatoodeen yowma alqiyaama yuriiduuna min yokdun an yadcu allah rabbi inay baryaan an yuxaasiba inuu xisaaba annaasa xataa yastariixa ahlujanna min karbi lmowqif wa hada jaa-izun fi dunya walaakhira shekh wuxuu hi haday markaa idaa habata dalik markaad kala fahamtay alistigaaa almamnuuca walistigaaa almashruuca mamnuuca shirkiya iyo mashruuca bannaan oo mubaaxa yuu sheekhu ku kala sheegay yo hawshu iskaga kaa diintao dhan buu i ibn qayim waa tafriiq diinta nabi maxamed o dhan waaba tafriiq waaba tamyiiz sideeduba tumayiz bayna alxaqi walbaطil bayna ashirki wاlcibaada bayna alkufr wاlislaam ayado dhan baa tafriqa bui kala bax waa in wax la kala soocaba bayna الsuniyi wاlmubtadic waa in la kala saaro ayadoo dhan baaba tafriiqa bu war ummadda ha kala geyn ayadoo dhan baba kala geyn in la kala geeye ah dadka in la kala baxaba kitaabkiisa aruux la yihahdo ibn qayim fasal dhan oo u dambeeyey wuxuu guntay alfuruq sharciya waa ilaa taqriiban boqol safxo mise konton safxo kaga hadlayaa fawaariqda udhexaysa shareecada mustalaxaadkeedo dhanba ayadoo dhan baa tafriq u leeyahy diinta dhan baa tafriq in la kala saaro wey faistikaathathum bilambiya yowma alqiyamati yuriiduuna minhu an yadcu llaha an yuxaasiba annaasa xataa yastariixa ilaa ay nastaan oy ka nastaan ahluljanati min karbi lmawqifi mawqifka kurbadiisa la taagan yahy mawqif alqiyaama weeye banka la taagan yahay wa haada istikaaada noocanana jaa-izun waa bannaan yaha bu uhi fi dunya walakhira aakharana waa bannaan tahay addunkana waa bannaan tahay leanna waxaan ambiyada weydiisana waxay awoodaan wey xilligana waaba noolyihin lassoo bixiy banankay dhooban yihiin annagana waa dhex dhoobanna ruuxu wuxuu awooda waa maxay war ilahy barya barow markuu nabigu bananka joogna wa ducayso lama dhihi jirin umu saliim baa u timi anas bay ku nabi maxamed ina khuwaydimaka anas ee waa wiil fadlun caqli badan ha kuu khidmeeyo una duceey bay ti nabi maxamed allahuma aktir maalah muxuu ahaa wa waladah waqfir danbah almuhim waa loo duceey ah, islaam baa u ti nabi maxamed o aniga ninkayga noo duceey waxay tihi salli calay wacalaa zawji sala allahu calayki wacalaa zawji nabig uri sal slam nabi maxamed oo reedows way islaami waayeen la keri waa eh, ah, muxuu ahaa eh, tufayl bn camr baa soo dacweeyey muxuu nabi mamed reedows waa u tegey waa ay diideen habaar habaabba'aane nab wuxu uhi allahuma dawsan wati bihim asagoo habaar ku buray ibil halaga dhigay nab wuxu uhi mayna waa ducaynaynaa allahuma eh, mahdi dawsan waati bihim abu hurr nab u duceey kari waaye islaamkan ugu yeedhaa markaan diinta way ku caydaa ana waa rafay nabiga u ducee nabigu u duceeyey ilaahw abu hooyadu hanuuni oo asagoon umadda jeclaysii oo adna jeclaysii nabigu waa u duceeyey markuu dhaqaaqay hoyadu islaamtay iyadoo qabaysanayso oo ina islaam doonayso qabaysanayso ku bax sug baa waay ogaadi hawlaha markan ambiyadu waa awoodaan aakhara markata waaba nool yihi waa wada joognaa inaguba annagu baa tataganah indhahana shan ah. adduunkana marka la joogana indhahooda shan ah waa wada joogay idan addoonku wuxuu karo inaad weydiista wax dhiba mala ama ducaa noqoto ama waxqabad kala noqdee war bahashan shirkigaad ku rafaadeen joojiye ayib wadalika midkaa waxaa wey inay jaa-is fi dunya waalaakhira tahay wadalika midkaas waxaa weeye an ta'tiya inda rajulin yani miaalka kusinaya yani wamalu dalik an taatiya cinda rajul nin baad u tagtay saalixin wanaagsan xayun nool yujaalisaka kula fadhiista wa yasmacu maqla kalaamaka hadalkaada fataquula lahu aa ku tiraahdo udcu llaha lii ama wadalika waxad u celisaa istikaaadii ambiyada yowma alqiyaama waa mila an taatiya cinda rajul waxay lamid tahay buu i midda aakhare la samaynayo adoo nin wanaagsan oo saalix ala khayr u tagay sheekhu ii ducee bal beryahan xoogo xanuun baan kaga bixilaya bal ii duceey culama allah Ah, muraad baan le iisoo ducayso maad maqli jirin muraadkii wey dhib baa jira udcu llaha lii kama kaana asxaabu rasuuli lah sal slam yas'aluunahu dalika fii xayaatih saxaabi nabi maxamed xilligu soo kamay so ducaysan jiren ha inkastoosa ku badnayn ibnu tamiya wuxuu leeyahay akaabiru saxaba fiqiga ninkaas caadi maaha waa bad kale ku jira annana ku jirin wuxuu leeyahay akaabiru saxaaba cumar iyo abubakar iyo ajilaa saxaaba arki maysid bua iyagoo noo ducee waa naadir buu laakiin reemiiga iyo kuwii gadaal ka soo islaama iyo sakaaru saxaaba iyo haweenka qaybo ka mid ah iyo ducay la taagan yihin bu ku ayagu laakiin ragga waa ina waa yaqaanaan buui masalat almakhluuq xataa ambiya ba allah ka dhige in ay ka wanaagsan tahay inaad ilahay ad aaddo maadaama nabigu dariiqi ku siiyey laguu dhiibay macluumaadka lagu siiyey ilahay aad subxana wa tacaala ayib idaa abubakr bui aragti iyo cumar oo nabi maxamed noo duceelema aragto waa naadir buuri meesha reemiyiga kasoo islaamay muslimatulfatxi maka iyo haweenkii muslimaadkaha ah iyo carruurtii yararkaha ah ee saxaabada iyo ay nabiga ka ducaysan hayaan ragga waaweyn ku arki maysa bu leanna baashay fahmeen buu le su-aal makhluuqa xataa banaan waa laga fiican yahay ayib inkastoo ducadu aad waxaa ka daran su-aasha adduunyada kale ee waxay sidaa ka daran tana waa dhaantaa su-aasha ducada ayadu waa dhaantaa waa ka fiicantaha maa dalia wuu i ama bacda mowti nabigu intuu dhintay kadib soo maaha faxaasha wakalla in la baryo ayib faxaasha wakalla anahum sa'aluuhu dalika cinda qabri sheekh wuxuu leeyahay soomayna hayna saxaabada in xilligu noolaa ay ka ducaysan jireen waxna weydiin jireen ha wa ama bacda mowtihi faxaasha maya wakalla mana dhici karta buui anahum sa'aluuhu inay weydiisteen lama soo heli kara buui dalika arrinka asaga cinda qabrihi qabrigiisa inta yimaa nabi maxamed waxaasaan ansayna imise masale isku khilaafay dhiigooda baa waa dagaalameen masaa'il cilmi ah iyo kuwa camali ay ku isku khilaafeen saxabada ku hardameen waa agtooda ku xabaalan yahay masaa'ilkiisii bay leila nahar ku tukan hayaan ku ogahayaan mimbarkiisii bay saareen ku khudbayn hayaan nabigu hadee nagaga rid ma odhanayaan a ku leexan maayaan maxaa yeelay fiqigaa yaqaana tawxiidkaa dhacay tawxiidkaa dhacay ayib meesha adugu markaad maanta tagto naftu kaa bixiye qolyaa waxay ka soo ooyhayaan dhowr kilomitr dhowr kasoo ooy ku gelmagelmaysan haddaan laga celin nimanka wahaabiyada taagtaagan haddaysan ka qabanin wuu kharibhay caabadu ku sujuudi ayib mhm ina lahuna raajicuun ninka haddaad garanayso toori soo geli toori soo geli wa ana ataxamal mas-uuliyata dalik ayib <clears throat> waa shirki kufri billahi alcadiim wey yaa rasuul ilah najnaa min alhaawiya waa istigaatha bigayr اllahi waana kufri akbar ah yaa naar kaa badbaadiya allah subxaanaه wa tacaala naarta allah ummadda ka badbaadiya asagaa awooddaa iska nebi maxamed ma awoodo qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah walow kuntu aclamu اlhayba lastakartu min alkhayr wama masaniya su in ana ilaa nadiiru wabashiir ayb faatim anag muxuu ku yidhi ya binta ya faatim binta maxamed inii laa agni anka canki min allahi shaya safiya bint cabdimudalib soo kaxee reer bani cabdimunaaf kaxee reer bani haashim waxaa idiin qaban kara ma jiraan adduunka intaan joogno qaraabaynu nahay ba nab sal l slam sa abulluhaa bibilaaliha ama qiyaam nin kastana camalkiisa ayib nabigu najna min ya rasuul lahi najna min alhawi hadd waxaan uga jeedaa dariiqana tus dariiqna mar waa hor kutusay dariiqu waa qoran yahay mar horu ka tegey allahuma alaa hal ballaqtu allahuma shad waa horuu yidhi kitaabkiisi baa yaalla sunnaa taalla warku waa cad yahay laakiin aminka nabiga asagoo nool iyo asagoo dhintayba haddaad tiraada ya rasuula najna min alhawi aad tirahday waa ducaa bغayr الlahi waana waa istiغaaثa iyo ducaa shirkiya kufri akbara ninkii yidhi madaxa la taabto waana kaafir dhintay wey xagee kaga jirtaa e, e, ijaazka balaaqa laguu sheegay maxaa ka doonaysa ijaz war cad weeye sheekh weliga ijaaz ku wareyso ijaazkaasaan kugu dilaynaa laftirkiisa laftirkiisaa lagugu dili ijaazku waa qayb ka mida ee aanka baraahintiisa tusa inuu ilahay xaggiisa ka yimid weyo ayib majaaska kuu sheegay waxaa waa ariiqu dilaala loo jeeda ariqu dilala lama hayaba sheekh qaraa'inka meesha yaalla xaaliga ah ama lafdiga ayaa kutusahaya inaad u jeedo nebi maxamedow daat ahaantaada naarta naga badbaadi waa ku ogna warka asaga ah cad yahay rasuul ma li min amiiri rasuul ma li min mujiiri min dhahiiri sawd wuxuu yihi siwaaka yujiru min kurabin shidaadi waa iska caddaay sheekh war cad weeye kitaabtiino dhan bay ku qoran tahay ilahay baad waad ku tawasushaan waad ku cibaadaysataan war cad weeye markay ijaaz ijaaz iyo wadaad nagnaglo hadda xoogow u baxay maxaan ku raday eh, samarqadiyada u baxday ama adduunima soo laqbaystay hawl shirki waxba ka qaban mayso hawl shirki war cad weeye dadaan ijaaz balaaqi iyo majaaz wixii xalay rag xabeebto waxba kama jira mushrikiin bay ahaayeen ayib mushrikiin bay ahaayeen nimankii arrintaa ku dhacay ayib mushrikiinta mushrikiinta soomaaliyada ee suufiyadu ka horgal lama tukan karo lama tukan karo ninka ku tukta mushrik bu la tukaday salaadiisna waa baila wey batila nin mushrik la tukaday waa nin gaal la tukaday ayb w ama bacda mowti faxaasha wakalla anahum sa'aluuhu cinda dalika dalika cinda qabrihi bal ankara salafu saalix salafka saalixa waxay inkireen bacd sufahaa alwahabiya waxay ku andacoodaan bacd salaf waxay la tukan jireen murjia lala tukan jiray khawaarij baa lala tukan jiray waxaa qadariya war qadariye iyo murjia iyo maxaan ku dhadaaye iyo iyo khawaarij dad muslimiinoo wanaagsan weeye ahlu khayr ah bidcaana gashay ta'wiiliya shirki ma aysan gelin shirkiga aad gasheenee shirku lcibaada wa shirku lulhiya alati aladii ay ku dhaceen mushrikiinta carbeed ma aysan gelin allahuma qadariyo oo fi masalati afcaali lcibaad meel ka soo galay mooyeen inta kale waa kaa fiicinaayeen boqol halka qadari maanta boqol mushrikiin subiy ka khayr badnaa markaas ku qasin masalo waa masalatu iimaanin wa kufr masalatu iimaanin wa kufrin wa shirkin wa tawxiid weeye ma aha maslaة bidcati wasun markaynu ka hadlayna bidca wasun ka hadlayna an lena lgu khalfa ahlbidc saad ma ku asaxaysaa masl khilaafay bn slf ama mushrik yushriku bغayr الlahi subxaanaه wa tacaala ninka asagaa laag mari maayo salaadisa waa baطla ayb warkay kor igu qaad ma maqle muطlaqan bay ahlu khayr u ahaayeen waxooda aan gaaloobin cilmiga aan inkirin ahlu khayr waa la odhan karaa waxaana uga jeednaa binisbati lihaaulaaءi اlmushrikiin war kuwaa qaraanintii laftirkeeda baa caddaynaysa waxaan ujeedo marka in lagu leexiyo waa laftirkeyga ma ogol ayib nimankan la takfiiriye goonida kama hadlayn laakiin nimankan riwaayada kule fi saxiixayn fi sunan ee culummada ah ee qadariye loo yaqaana caanka ku noqday qolyihii nufaatulcilmiga ah mooyeen waa ka khayr badanaayeen min maati min haaulaa ayib nabi maxamed sal ly slam mushrikiinta qureysheed culimmadooda iyo cuqaashooda iyo caamadood ma kala qaadin warkaa waad faantay ila tahay culimmadooduna waa mushrikiin kuwa daba taagana waa caamo mushrikiina isku meel bay marhayaan ina fircauna wahaamana wa junuudahuma wa qaaruna wa junuudahuma kaanuu khaai'iin mushrikiin wey leanna mukhti iyo khaadi kala duwan khaadiu mukhtiu waa ninka khayrka u qasday xaggana garab maray khayr baad u qasday waad garam martay weliba garab markaada aad u leedahay cudurdaar iyo asbaab laakiin khaadiu waa ninka xumaantaba toos ugu qasdaayo wax sabab ku kaliba usan jirin ayib nimanka marka waa shirkigii laftirkiisii bay rabbi ugu dhawaanhayaan si ayagu isleeyihin waana hawshay mushrikiin samayn jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ilahi zulfa warcad wey ayib marka ijaaz ijaaz iyo majaaz iyo xadfi iyo isaal baa ku jira iyo naqli baa ku jira hakaa saarto marka aakhare la yimaado adduunka adaan tabar helana birtaan ka aslina adaan tabar daan weynana de waan buuqaas dhawaaqaasa nagu filan ya a waa nin ashcari ah nin s nin waxaa weeyaan ashcari ah muxaditha imaam lakinahu kana kharaafiyan bal ankara ankara salafu saalix salafka wanaagsan waxay inkireen calaa man ku diideen qasada ducaaa allahi cinda qabrihi bal salafu salaf waxay diideen ruuxii ilaahay baryahaye keligii baryahaya inuu qabriga ag diideen waxaa iska badaaba nebi maxamed adoon baryaynin oo soo salaamay agtiisa inaad ku ducaysatay salafku diideen ridwan allahu tacaala fa kayfa biducaa'i nafsi nabiga laftirkiisa in la baryaa ka waran buuri raggaa ragga diida waxaa ka mid a ah xasan ibnu xasan ibnu ibn abi aalib baa ka ayib ninka suhayl abi suhayl loo yaqaano ayaa maalin maalmaha ka mid intuu masaajidka nabi maxamed yimid oo nabiga salaamay yo agtiisa istaago ku ducaystay ilahay buu baryahayaa markaasaa xasan ibn ali xasan ibnu xasan ibnu ali baa u dhawaaqay ama xusein ibn ali ibn xusein ibn ali ibn abi alib baa u dhawaaqay markaasu wuxuu uri kaalay ila ila qadee miyaana mar dhawad ku arkin nin bur adoo qabriga ag taagan haa waan ag taagnaa nabigaan salaamay waana tukaday meeshaas masaajidkaan kusoo tukaday nabigaan salaamay kadibna halkaasa istaagay qibladan qaabilay waan ducaystay mar damba haga istaagin bur qabriga banaankaa ku tuko xaggaa qaabil qabriga nabiga ma dul istaagi kartid buuri dhawaan kartid kumana ducaysan kartid agtiisa ayib annaga aalu beytka a ah buuri haddaan nahay ree aalkii nabi maxamed hawshaa ma ogolin bur mamnuuc ayib adiga haji meeshan taagan buuri iyo nimanka andalus jooga waa u simantihiin salaanta meel kastoo joogta nabiga usoo dir waa ku maqlahaya salliga usoo dir haddaad rabi baryana meeshaad unta ku bari qabriga maga imaan kartid buuri nabigan ka maqlay buu noo soo fulan ibnu fulan noo soo tabiyey allahuma laa tajcal qabrii wahanaa laa tajcal qabrii ciidaa ma imaan kartid buuri waa shirki ka ka car marka ahlubeytkaaba diiday ba iska badaa wax kale ayib walahum shubatun ukhraa shuba kaley leeyihiin buuri qolyaha waa sheegay tobnaad udambaysa wey wahyo waxaa weeye qisatu ibraahim calayhi salaau wasalam lama ulqiya marka lagu turay ibraahim fi nnaar ictarada lahu waxaa usoo bambaxo isu gudbay jibriilu fi lhawa markii intii manjaniiqa la saaray la halgaaday la faniinshay nabi ibraahima sii dhibaan dhibayo weli aan dabka ku dhicin yaa jibriil cuuda qabtay dhab wuxuu i maxaan kuu qaban karaa maanta maxaan kuu qabtay dabka warkiisa makaa tuuraa adiga makaa tuuraa bari ma ku geeya iyo galbeed waarkooda ma fujiya iyaga jul baa kusoo baxay faqaala wuxuu yihi nebi ibraahim alaka xaajatun waxdana ma leeda waxaan ma ku caawiyaa faqaala ibrahim wuxuu ku jawaabay ama ilayka fala adiga miya dan kaama lihi ayib wa ama su'aalii fa cilmuhu bixaali agnaa can su'aalii buur ama ilaahay soo ma ah ogaalkuu og yahay baa igaga filan ba inaan weydiisto oon la hadloon cabaado ama adiga jibriil makhluuq baa taa ana makhluuq rasuul wa ana rasuul na kala wadi hada qabso iskaga lax meesha ama aan qumido ama aan gubto allihii isoo diray xilkiisaan qabanay wa iga warqaba iskaga tag ayib idan waxay leeyihiin faqaal qaaluu waxay yidhahdeen falow kaanat اlistiغaaثaةu bjibriil jibriil in la kaalmaysato hadday shirkan gaalnimo tahay lam yacridha ooma bandhigeen calىa ibraahim soo malag ma aha muqarab ah oo malaa'igta ninkii u qaangaadhsana ahaa idan wax shirki ah oo ilaahay lagaga fogaanay seebu nabi ibraahim ogu bandhigay idaa istikaaso dhib ma laha weeye nin nin daad qaad xambucuska wey horta aharku maba sugno min asaasi hawshan ibraahim iyo malag jibriil dhex waa baatila ah, ma sugno ibn jariir baa fi tafsiir ku seegay wa wataarikh min taarikh alxasan can ilmuctamar bn sulayman ataymi an bacdi asxaabihi qaala jaءa jibriil qaybta hore ah alaka xaajatun dan ma leedahay maya u yidhi iskaga tag inta hore waa daciif sanadkeedu amaa qaybta dambe ah qaybta dambe ay la socoto xasbii min suaali cilmu bxaali xasbii min suaali cilmu bxaali waa mawduuca laa asla laha iyado faahfaahinteeda sooma doonaysa u laabo daciifada u laabo sheekh raqamka labaatan iyo koobaad mujalladka raqamka labaatan iyo mid waxaa weliba ka hor imanaya inay baailata kutusahay cilmuhu bixaali xasbii cilmuhu bixaali can su'aali waa baaila min asla dinta o dhan ka hor imanaysa ilaahay asagoo og waxaad ku sugan tahay dhibkaada inaad bardina waa cibaado ina rabbii la samiicu ducaa ayib qur-aanka o dhan rabbana rabbanaa aatinaa dunya xasana nabi ibraahim markuu geeyey carruurtiisi iyo u geeyey rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin ayri dii zarcin maxaa daba yaala rabbana rabbana ilah soo dhamaato wad war ambiyadu baryada rabbi baryi cid baryi maba jirtaba siday rabbi u baryaan adducaa huwa alcibaada waqadaa rabbakum udcuunii wadcuuhu khawfan wa طamacan idan waaba kelima baila diinto dhan ba ka hor imanaysa xasbii min su-aali cilmu bixaali bail wey ayib sidaa darteed sanadna ma laha waa la faahfaahiyey wadda ayada ah amaa qaybta hore in u bandhiga eedna waa daciifa maba sugnaba horta sugnayn ba aslan haddana ku dayn mayno ka hari mayne iska dhegaysa wey hadda jawaabteed faljawaab ana hada min jins shubha alula shubhada aad keenteen tii hore lamid waa maxay ambiyadii maalinka qiyaamo la istigaaoonayey ay ummaddu u tegaysay oo kale ba bay lamid ibraahim ma noolahaa jibriillah waa noolaa ma awoodo inuu caawo awoodo ha nafsa shay wuuba awoodayba hataa adu dhilahay caawi dabku kala turaa ku intuu qabtoba gooni istaajin lahaa waxay dab kuridahan baa waayaane maxay kuridahayaan wuuba la tegi karayba wuxuu awoodo weeye wuxuu qaran qaban karo wey bacda idni rabbihi subxaanaه wa tacaala faina jibriila carada calayhi wuxuu u rasuulka an yanfacahu inuu anfaco wax taro biamrin buuna wax u taraya yaqdiru calayh arrinuu awoodo wey fainahu kama qaala allahu tacaala fiihi fi jibriil shadiid اlquwa jibriil wadda axad xoog badan ma yaha yaa ka xoog badan shadiid اlquwa wey duu fastawa idan wuxuu awooday buu yidhi aan kuu qabto intaan ku qabto ama kaa fogeeyo taa dhiba ma lahaba waa isdaqaadaan ogolaynba eena diidanay haddaan waabiyanna falow adina allahu lahu rabbi hadduu idmi lahaa an ya'khuda naara ibraahim wmaa xawlaha min alardi wاljibaali wayulqiiha fi lmashriqi aw ilmaqrib lafacala bu sheekhu hadduu ilaahay u fasaxo oo idmi lahaa in ibraahim dabkiisaba la qaadaba naarta dhanba dabka dhanba la fujiyo meeshay ku fadhidaba dhanba la qaadaba qomuluud maxaa ku dhaca inti loo qaadaba cerka lageela soo celiyo ayb qolya lagu dhadhawaaq qaylo basa lagu rogay qolya dabaylo lagu sii daaya keliya qolya dhagaxyaan loo raacshay hawshan hawl aad geli karta maaha an yaakuda naara ibraahim wamaa xawlahaa iyo wax agaarkeeda min alardi uu fujiyo waljibaal qawiyaha iyo buuraha uu la kaco wa yulqiiha fi lmashriqi aw almaqrib oo ku tuuro galbeed ama bari la facala waa awoodi lahaa waana kari lahay ibraahim jibriil walow amarahu ilahay hadduu fari lahaa an yudca ibrahima fi makaani baciid canhum can lmushrikiin la facal haddii la dabkaas ka olol faraha ka qaad lakin ibrahim meel kale gee waa awooday waad haystaa soo maha meel kale gee maxay ku tahay fircawn oo wabiga niil ku halaagsamaya oo dhii dhoobada intay qaaday caacda biyuhu ay wadaan oo dhawaaqahay markuu kelimada ku dhawaaqay nab nabi maxamed waa uga sheekeeyey xadidkii fi jamci tirmidi wa hayri nabi maxamed oo maalinkaasaan u duulay bu yiri hada arkalasaan u duulahay bu duitaan jibril duula ugu xog badna ugu dheer inay tahay malnaya kolley taqriiban ila nabigu soo ugu bandhigay baan ka qaadan karnaay wuxuu samaa asaabica jooga samaa asaabica halkii samada nabiga waxaa loo socdaba shan boqol oo sano samada kastaba shan boqol oo sana loo socda samada toddobaad anoo joogaba waxaan maqlayba dhawaqa fircoon aamantu biladii aamanat bihi banu israa'iil laa asoo ku dhawaqay intaan halkaa kasoo tahaaday bu asagoon dhamaystirin inaan dhooba afka saaray bu isagoon dhamaystirin aadi aan weli dhamaynin baan ku aamusiyey makhaafata an tudriku raxma jibriil marka awooddaas buu le ilahay geliyay subxaana wa tacaala ilahay makhluuqaadkiisa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ayib nabigu si aan muran loo gelininba hawlaha cidda u imanaysa laba goor baa la tusay jibriil inta kale suura iska soo dhigi jiray qalbigiisu wuxuu ugu sheegi jiray marar badan waa isqarin jiray mar tashabuh laakiin wamaa huwa biqowli shayطaan الrajiim saan marnaba u imanin laba goor baa la tusay lix boqol oo garam mise toddoba boqol oo garam baa ku rakibnayd garbaab xagga qoraxdu waa qaranhaya dhulkaas dhan bu kaa qaranaya weynankiisu marka axadka noocaasa ibraahim inuu qaado meeshu doona geeyo awoodo carshiguu geyn karay intuu qaado samaa saabica geyn kara addunkaba ka qaadi kari dii rabbi u fasaxo subxana wa tacaala marka sheekhi tiibu ka hadlaya walow amarahu an yarfacu ila الsamaai lafacal cirka u qaada dilla waa qaadi lahaa boor wa haada sheekhu ii miaal hadaad adhi maskaxda wa hada ka rajulin buuri arrinta jibriil iyo ibraahim ka rajulin bay la mid tahay haniyan lahum maalun kaiir xoolo fara badan leh yaraa rajulan muxtaaja nin baahan oo fa yacridu caleyh an yuqridahu adoo maalqabeen waxaa artay iska baahan oo sakaraad waxaan ku weydiiyey haddaan boqol kun ku siiyo sanaad ma iskaga keeni kartaa war allah ku siiyo ma istikaasa bikayr illahi ba miya waayahay waan awooda inaan ku siiyo adna waad u baahan tahay icaawi wax la garta wey war wixii aan ogolayn ha ka dhigina shirki ayib idinkoo shirkiga difaacanhay aw amase an yahibahu inuu siiyaba u hibeeyaba shay an shay shaygaasoo yaqdii bihi xaajadahu dantii uu ku qabsado oo fa yabaa uu diido dalika arajul muxtaaj bay lamid tahay ilmana wuu diiday ama ilayka falaa bu kaa qaadan maayo waxay la mid tahay qaado kuna danayso kaama rabaan ku uri ilahay baa isku war maya iska qaada maba doonahayaba anugu intaad hadhow i galad sheegan lahayd baan waa siiyey iyo isagoo nairobi sakaradaan xoogo u dhibay iyo aad dhihi lahayd manigaasba kuma jiraba anugu ilaahay baan aafacan oo fa ya'baa dalika arajul almuxtaaj an ya'huda inuu qaato xoolihii la siiyey ama loo bandhigay wayasbir u sabro ila an ya'tiyahu allahu birisqin ilaa ila ilahay risaaqad siiyo laa minata gallad iyo abaal sheegad fiihi fi lmaali fi risqi uusan ku jirin liaxadin cidnaba maogta galladu waa dhib badanta adii lagu mana sheegto musiibo wey faayna haadaa buu sheekhu faayna haada arrinka xaggee buu ka joogaa min istigaati alcibaada washirki low kaanuu yafqahuun buri sheekhu fama lihaulaai alqowm laa yakaaduu yafqahuna xadiian wey wax ay fahmaayaanba majaaz iyo waxaan jiray bay la taagan yihiin majaaska laftigiisaba shirki a mararka qaarkood laftirkiisaba shirki a mararka qaarkood idan shubhooyinkii intaasa ku dhammaaday laakiin waxaan ku daraynaa shubha altaasica walcaashira oo kitaabkayga ka booday raggii haystay ha soo qabsadeen waa raacin hayaa walnakhtin baan berri war bilaabaynaa shubha taasica shubhadii sideed waxay u dambeysay ajcal aalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab halkaasay ku ekayd shubhadii sideedaad shubhadii marka koo tobnaad baanay kitaabkayga u booday oo ka bila faidaa carafta ka bilaabanaysa faidaa carafta iyo la shayun cujaab waxaa u dhexeeya laba shubho oo taasica iyo caashira ah ragga haysta oo u anigu kayga waa ka booday فإن قال hadduu mushriku yidhaahdo inahum kufaaru quraysh لم yakfuruu kumaysan gaaloon بدعاء almalaa'ikati والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا qaaluu almalaa'ikatu الله ullah shubadan waxaa weeye sagaalaad waxay yidhahdeen mushrikiin quraysh waxay ku gaaloobeen in ilaahay ay dheheen carruur buu leeyahay gabdhuhuu leeyahay saaxibuu leeyahay waxbuu dhalay taasay ku gaaloobeen in ambiyada iyo awliyada iyo malaigta la baray looga gaaloon bay wanaxnu anaguna lam naqul maana odhanin buui ina cabdاlqaadir walaa hayrahu ibn اllah cabdiqaadir iyo hayrkii iyo yusuf alkowneyn iyo axmed albadow iyo caydaruus iyo sheekh murjaan iyo sheekh nuur xuseen oo dhan ba soo daro iyo aw cismaan ba isu keeno mid aan nidhi waa ilaahay wiilkiisa ama gabadhiis ma jira ma jiray leeyihin marka maxaad naga rabtaan ma ambiyada ulian baryaad nagu haysataan faljawaab ana nisbat alwaladi ila allah ilahay in loo aanayo loo tiriyo arur iyo walad tacaalaa kufrun mustaqilu waa gaalnimo madax bannaan sideeday gaalnimo u tahay shirkiguna waa gaalnimo madax bannaan ilaahay baa xaasla waa gaalnimo madax bannaan ilmuleya waa gaalnimo madax bannaan waa intaasoo kufri wey oo kala duwan qaala allahu tacaala qul huwa allahu axad waxaa tidha ilahay waa keligii axad weeye allahu ebe assamadu waa allaha sayidka ah hani weeye loo baahno weeye ayib walaxadu bnu sheekhu waa fasiraya qulwalwaa la yaqaanaayey alladii laa nadira lahu axadku waa allaha axadka aan lahayn wax shabaha ama lamid ah ama u dhigaal ah wsamadu miyaad doonaysa almaqsuudu waa allaha ruuxa loo qasta ama axadka loo qasta weeye fi lxawaaiji baahida markay timaado dhibaatooyin markay dhacaan cidda loo cararo wey idinkuna markay baahi timaado cabdiqaadir iyo awliyaad u carartaan ayib warkuba iska caddi faman jaxada haada ilaahay in ummaddu ay u baahan tahay keligii yahay axad yahay ciddii inkirtay kafar walow lam yajxad isuura buu sheekh suurada buyusan diidini suuradda dhan bayuusan diidini hadduu xukunka yarka a diido u yahay rabbi nadiir buu leeyahay waa kaafir rabbi samad ma aha waa kaafir gaalnima madax bannaan wey jawaabta labaad shekh wa qaala tacaala ma allahu min waladin wma kaana macahu min ilaah ma allahu min walad ilaahay ma yeelanin walad iyo carur taran midna ma lah ma ahaanin macahu min ilahin wax ilaah ayib fafaraa rab wuxuu kala qaaday bayna nawcayn ilahay in caruur iyo owlaad iyo taran loo tiro waa gaalnimo madax banaan ilahay in loo sharigiyana waa gaalnimo madax banaan aayaddu waxay kala qaaday nisbat اlwaladi ilى اllahi waa kufr min waladin waa qayb wma kaana macahu min ilahin waa shirku fi اluluhiya soo ma aragtid laba kala baab wey fafaraqa bayna nawcayn buu rabbi kala qaaday wa jacala wuxuu ka dhigay kula minhuma mid kastoo ayaa ka mid min nisbat اlwaladi ilى اllah wa ihbaat اluluhiyati ligayr اllah kufran buu ka dhiga mustaqilan madax wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi wa jacaluu lilah rabbi waxay u yeeleen shurakaaa aljina haddadan soo hormari dhiba ma lehe wa jacaluu lilaahi aljina jinkay rabbi ooga dhigan shurakaaa la wadaag jinka waxay dhaheen rabbi wax la wadaagaa ayaguna waa ilaahyo waxbay sameeyaan wa khalaqahum rabbi baa abuurayba jinka laftirkiisa iyagaba rabbi baa abuuray wa kharaquu rabbi waxay u jeexeen oy u sameeyeen waa ku nabahayaane lahu lilaahi baniina wa banaatin gabdha iyo welal bigayri cilmin yani waaba gaalaba haddii jahl fafaraqa bayna alkufrayn bu sheekhu labadii gaalnimo kala qaaday laba gaalnama la kala qaado waata mid waxaa weeye wa jacaluu lilaahi shurakaa aljinni waa mid midda labaadna waxaa weeye wa kharaquu lahu banina wa banaat laba kala baab wey liana alcaطfa yaqtadi atahaayur waa laba shay oo kala duwan laba kufri wey ayib fafaraqa bayna nawcayn waa iska caddahay jawaabta saddexaad oo sheekhu ka baxay masalada wdaliilu calaa hada aydan daliilka kutusahaya arrintaa ayada waxaa weeye ina aladiina kuwii kafaruu ku gaaloobay biducaa'i laat maca kownihi rajulan saalixan lam yajcaluhu ibn allah war doqomaa tihiine ilaahay wiil buu leeyahay ama gabadh buu leeyahy bes laguma gaaloobe ka daranba shirki fi lcibaadaba ka daran wa shirki fi luluhiya wa fi rububiya ka daran ayib kan laftirkiisu waa tanqiis iyo gaalnimo gooni ah wey ayib oo ilaahay subxaana qudradiisii iyo khinanimadiisii oo dhan iyo cilmigiisiiad meel kaga dhacaysaan maxaa yeeley kuwii ku gaalooba laata caabudi jiray laata muxuu asalkiisa rajulan saalixan kaana yala asawiqa lilxujaaj maysan dhihin laata waa wiil ilahay maysan odhanin ee maxay ku gaaloobeen baryaday bari jireen bay ku gaaloobeen wladiina kuwii kafaruu ku gaaloobay bicibaadati اljini jinka inay caabudaan waa inaga soo maray bal kaanuu yacbuduuna اljin dib ugu laabo saba lam yajcaluuhum kamaysan yeelin kadalika carur kamaysan dhigin jinka carura maysan dhihin ayib laatawa wilyah maysan dhihin bacda kafaruu bishirk wa kadalika sidoo kale ayadda ku noqonaya alculamaa culamada muslimiinta fi jamiici اlmadahib اlarbaca madaahibta afarta dhammaanteed yadkuruuna waxay sheegaan buuhi fii baabi xukmi lmurtadi waxay ku sheegaan ana almuslima muslimku idaa zacama hadduu sheego ana allaha ana lilahi waladan fahuwa murtad kutub axkaamu ridda waxaa ku qoran ruuxii muslima yidhaha ilahay ilmuu leeyahay ama wiil bule ama wax u dhala yidhahdaay ile lam yalid walam yulad buu beenhayaay hee fahuwa murtadun waa gaal biduuni ishraakin isagoon shirkiba ku dhicin sheegashada uu sheegay ama uu ku dhawaaqay in ilaahay u leeyahy ama ilmalehba ku gaaloobahaya waa kufri madax banaan markaas ku qabanin wa in ashraka billahi haddanana fahuwa murtad hadduu shirki kusi dhacna wa murtad labaad laba gaalnimo fa waxay kala qaadaan bayna nawcayni labada nooc kala qaadaan culmadu waxay shirkiga waa kala qaadaan iyo labada waa laba kala baab wa haadaa buu sheekhu midkan aan kuu sharxay fii gaayat alwuduux caddayn meeshuu u dambaysa marahaya war waa gaalnimo gooni ah ilaahay lam yelid walam yuulad buu ku hadu rabbi waa la dhalay oo cid baa dhashay asna waa dhalaa kaafir billahi alcadiim jinku iyo malaa'igtu iyo awliya waxbay rabbi la wadaagaan kufri billahi alcadiim waa laba gaalnimo kale madax bannaan marka maytil iskuma qasiya isku qasin wey ashubha alcaashira waxa wain qaala mushrigii hadduu yidhaahdo awliyadu jah bay leeyihin ilaa marka waa la barya weeye ayib waxaa lagaga bila awliya horta way nooshahaa awliyadu way nooshahay fii qubuurin bay ku nooshahay ayib marba hadday nool yihiin waa la barya karaa inay nool yihin horta ka muran markuu ah ogolaan weligaaba inay nool yihiin amwaaddu oy nool yihiinoo ku maqlahayaan oo ducada maqlahayaan ay dhawaqaada ka muran muran xoog waliba qur-aanku caddaynayo haddii aad ogolaad soo degto soo oo tira waa nool yihiin xayaatado waa xayaata barzakhiya dheh waa xayaat barzakhiya oon ayaa noloshan aan la mid ahayn laa yasmacuuna shayan walaa yanfacuun walaa waxay qaban karaan ma jiraan walaa yaqdiruuna calaa shay ayib halkaa taagnow sheekh ninkaa hoos bixin wain qaala hadduu yidhahda alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waan soo maray faqul waxaad tidhahdaa hada huwa alxaq waa xaq diidi maayo awliyada rabbigay cabsina dushooda ma aha xusnina ma saaro dheh walaakin laa yucbaduun inkaa hoos bixin baashu awliyadu waa ahlu khayr waa wanaagsan yihiin laakiin la bari maayo taagnow maanaa awliye diidan maanaa karaamadi makhaariji baad moodaysaa mise muctazili ad moodaysaa ama qadari ah waa awliyadu inagoo dhan wada awliyaa muslimiinto dhan wada awliya waa la kaa badan yahay laakin la baryi maayo laa rasuul walaa malag baan la baryay walaakin laa yucbaduun ayib wa naxnu laa nunkiru annagu inkiri mayna buri sheekhu ilaa cibaadatu maca allah annagu maanan inkiri mana maxaan diidannahay or waxaan diidannahay un ilaahay hayrkii in la baryo oo awliyada la baryo wax la weydiisto waxaysan awoodi karin iyo waishraakuhum macah ilahay in la wadaajiyo lagu daro oo lamaan lagaga dhigaan diidanah wailaa falwaajiba calayka hadday hawshu ay saa tahay waxaa kugu waajiba ah waxaa weeyaan xubuhum awliya in la jeclaado waatibaacuhum la raaco fi diini lagu raaco waliqraar in la ogolaado bikaraamaatihim jamcu karaama waa waajibay kugu leeyihiin laakiin la baryi maayo xilkaana ma laha walaa yajxad ma diido buu awliyada karaamaadkeeda ilaa ahlulbidac wadalaad wanaxnu lasnaa minhum karaamada awliya waa ogol lahay waa ahlu khayr waa wanaagsan yihiin la caabudi maayo war nabi maxamed baabaan diiday weli kale maxaad moodaa ayib malaaig baabaan kuu diiday weli maxaad moodaa ruuxaanti iyo fuqubaraale iyo faarax adanka dabata baabaan diiday wadaad kale maxaad moodaa idan ruux kasta xaquu hala siiya weeye fa acdi kula dii xaqin laakiin xaqi rabbigay malagaabaa galay ee ilaahay khayrkaa siini soo ma dhamaana hade markaa shubadii tobnaad maya wa diin ullahi waxbaan u kaadiya wa diin ullahi ilaahay diintiisuna wasatun dhexdhexaad weeye bayna darafayn laba daraf bay udhexaysaa niman wax kastoo karaamo lagu sheegay bay iska rumeeyeen mustahbal doqona oo dabaalah oo carawana oo sawaca oo wuxuu garan jirin oo caliyada daadin hayale waa weli waa la iska daba tayib idan wax kastoo la sheegay iyo bakti kasta la awliya moodi mayno karaamaadka awliyadana diidi mayno xaggana caabudi mayno ufiirso yeeli mayno diidi mayno caabudi mayno wey maxaa naga soo horjeeda qolyu yidhi wax kastoo la sheegay awliyo wey doqonka dameerku waa awliyo oo orgigu waa awliyo soobod wax kastoo la sheego kaan tukanaynin ee toddobada naagood qaba ama labaatadiiyo kowga meersaday waa weli adiga agtaada hal mar wada qaba labada gabdhood ninka si guursa walaalaha wa an tajmuc weli wax kasta weli wey wax kastoo adiga kuwaabsado indha sarcaad ku geliya weli wey ayib niman layaha muctazila waxay dhaheen kalaamaba jirtaba khuraafaad been wey aw shaacir warkiisi baad keentay ceelgaab soo garan maysaan a hawlahoodi wey waxba kama jiraan waxaan nabi ka ahayn oo karaamo le maba jiraba la saxaaba walaa taabiciin walaa hayruhum karaama ma jirto laa yuujad hunaaka ankaru lkaraamaat wajaxaduuha kuwana wax kastay dhn waa iska karaama bacaa ki waa karaama bacaadu waxay uga jeedaa hawsaas wey waxaan leenahay awliyadu waa ahlu khayr waa fiican karaamana waa leeyahin mana inkirayno laakiin caabudi maynan baryi mayno ayagaan u sakarada ilah iskaga naxariisto addoomahada weeye ayagaan u ducaynaynaa warsu war cad ma ah intaasu sheekh intiisu kuu sheegaya wa diin ullahi ilahay diintiisa wasatun waxay udhexaysaa bayna arafayn wasatun weeye dhexdhexaad ama waa cadlun weeye bayna arafayn laba araf ninka wax kastaba karaama ka dhigtoo laqay iyo nin kastoo karaam iyo nin iyo nin diiday waxo dhanba diiday iyo nin yidhi maya laba kala baabuya hawshu waxna waa ogola waxna waa diidanna iyo wahudan hanuun weydiinta rabbigay bayna dalaalatayn laba baadi udhexaysa dalaaladii suufiyada iyo dalaalat lmuctazila baan udhexaynaa wasat ahlu sunna waljamaca wa xaqun xaq weeye bayna baailayn baail shirk wa baail inkaaru lkaraamaati walmucjizaat nabawiya muminiintu ay leeyihiin labadaa baail baan udhexaynaa oo waxa wey inaan wixii sugno xaqana meeshiisa aan marino nin kastana wuxuu lahaa aan u dayno nina wuxuusan aan loo meerinin nabi maxamed lagu daydo wey hada bilahi towfiiq khaatimadana berri waan isku imaanaa wabilahi towfiiq يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي